alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعala baabu man tasadqa ilى wakiilihi ثuma radda alwakiilu ilayhi halkaasuu noo joogay casharadeena u dambeeyey ee aan ka soo qaadanay xudaybiya markii muslimiintii iyo gaaladii heshiisku u dhex maray waxaa ka mid ahaa wixii muslimiinta oo soo islaama oo gaalada ka imaada in loo celiyo wixii gaalada u noqdo oo u tagana aan la soo celinin heshiiska saasuu ku dhacay waxaan ku jirin waxa la celinayo gabdhaha muuminaadka ah ee muhaajiraadka ee soo hijrooday ee nabigu u yimid sala allah alay wasalam gabdhaha imaanaya farqi ma kala lahaa hadday yihiin gabdho la qabay oy gaalada ay qabeen iyo kuwo gabdho ahoon weli la guursanin ama aan reer lahayn laakiin hadday dhacdo kuwo reero leh oo raggii qabay ka soo kacay oo ayuuna soo islaamay raggiina ay gaalnimo ku hareen ama ay dhacdo kuwo muslimiin ahoo ee raggii muslimiinta ahaa rag ka mid ah oo gabdhahoodii ay gaalnimadii ku hareen gaalada ay u galeen ama ay u tageen arrintaasaan soo maray in muslimiinta la yidhi walaa tumsikuu bicisamilkawaafiri ha ku haysanina ah haweenka gaalada ah guurkii gaalnimada adna muslim baan ahay naagteedana gaal weeye arrintaas lama ogolo marka wasaluu maa anfaqtum walyas'aluu maa anfaquu laakiin waxa wixii dhaqaale ah oo ka baxay ninkan muslimka islaantu ay ka carartay ama ay gaarada kaga hadhay gaaradiiba waxaa leeyahay wixii xoolaha noo soo celiya islaanti idinkaa gacantiina ku jirtaa wixii ayaga ka imaado muslimaadka oo soo islaamana gaaladii waxaa loo celinaa wixii kaga baxay oo muhuur iyo nafaqaada ah. arrintaasaa soo degtay haddii marka gaaladii ay ka jawaabi waayeen oo ay aqbali waayeen inay muslimiinta xoolahooda u celiyaan iyo la xiro iyo xoolaa la yidha xiro iyo xoolo markaas oo qofkii muslimkaa reerkiisana uu ka tago xoolo la-aanna oo xoolihiina sidaa kaga tagaan xilana uunan haynin yaa waxaa ilaaha yidhi wain faatakum shay un min aswaajikum ila alkufaari facaaqabtum wax haweenkiinii ka mid a hadday gaalada u tagaan oo deena facaaqabtum aada haniimaysataan idinkuna gaaladii wixii waa soo celin waayeen laakiin qaniimaad hesheen oo muslimiintii baa gaaladii qaniimo iyo xoolo ka helay fa aatuu aladiina dahabat aswaajuhum midla maa anfaquu kuwii haweenka ay ka tageen xoolahoodana sidaa ku maqnaayeen wixii haweenkaa ka tagay ay ku nafaqeeyeen idinka muslimiintaa siiya qanimadana ka siiya animada iyo xoolaha iyo firya ka siiya sidaa weeyaan qaala almusanifu raximah llah baabu man tasadaqa ilaa wakiilihi qofkii wakiilkiisii sadaqa u dhiibay oo cula xoolahan waa sadaqo adaa wakiil iga ah meesha ay kula noqoto ku bixi buu yidhi uma rada lwakiilu wakiilkii la wakaashay baa wuxuu ku soo celiyey xoolihii ilayhi muwakilkii wakiishay ayuu ku soo celiyey wuxuu yidhi adigaan kugu soo celiye ee qaraabadaada ku bixi buu yidhi waa bannaan tahay arrintaasu ka wadaa masladu soo wada waa xadiidkii abu dalxa wa qaala ismaaciil wuxuu yidhi ismaaciil ibn abi uways qaala akhbaranii cabdulcasiiz bn cabdillaah ibn abi salamata can isxaaq bni cabdillaahi bn abi طalxata laa aclamahu ila can anasin isaguna anas buu ka wariyey radia allaahu canhu qaala anas baa wuxuu yidhi lamaa nasalad markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun biri iyo sabafal iyo khayr khayrka aad raadinaysaan heli maysaan ilaa aad ka bixisaan waxaad jeceshihiin wax ka mida aayaddaa markay soo degtay yaa waxaa ka jawaabay si dhaqso ah abu dalxa radia allaahu canhu wa ardaah jaa waxaa yimid abu dalxata zayd ibnu sahl alansaari radia allahu canhu ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah yaquulu llahu tabaaraka wa tacala fii kitaabih ilahay kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay annagu nala hadlayahay lan tanaalu lbira biri ma gaaraysaan iyo khayr iyo samafal iyo wanaag xataa tunfiquu inaad ka bixisaan mima tuxibuuna min bacdi ma tuxibuun waxyaalaha jeceshihiin wax ka mid ah in aad ka bixisaan markaasaa iimaankiina runnimadeeda iyo biri iyo samafal inaad doonaysaan la xaqiijino ay muuqanaysaa sadaqadana waxaa sadaqa loogu bixiyey liannahaa tubayinu sidqa saaxibihi sidqa iimaani saaxibi qofka saaxiibka ee wax sadaqada bixinaya inuu run ku sheegaayo sadaqadaas iimaankiisa inuu ku run sheegaayo bay tusaysaa marka aayaddaasaan ugu soo degtay nabi allow wa ina axaba amwaalii xoolahayga waxaan ugu jeclahay ilaya aniga bayraxaa beesha bayraxa leedahay wey waa beer magaceed oo beeraha magacyo waa loo bixin karaa xoolahana magac waa loo bixin karaa sida makaanka iyo boosaskaba magac loogu bixin karo beertaa bayraxo la yidhaahdo yaan xoolahaygana u jeclahay qaala wuxuu yii marka adigaan kuu dhiibay nabi allow meeshay kula noqoto ku bixi buu ka wadaa qaala wa kaanat waxay ahayd xadiiqatan beer bayeed kaana rasuulu llahi sal allahu alay wasalam nabigu ahaan jiray kii gala wayastadilu biha harsada wayashrabu caba min maayiha biyaheeda intuu geedaheeda galo oo harsado nabiga calayh salaam yaa biyo macaan oo ka beerta dhexdeeda ku jirayba ayuu ka cabi jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam qofka saaxiibkiis daartiisi iyo biyihiisa iyo beertiisa intuu galuu ka cabi karaa wixii curfiga iyo dhaqanka dadku ay u yaqaanaan wax dhiba lahayn kol haddii kalsooni iyo arrintaas inuu waxba u arkin ay u muuqato ka <coughs> idan qaadanaya nabiga alay salaam biyaha intuu galuu ka cabo geedaan harsan jiri biyaha macaan ee ku yaallu cabi jira rasuulka alai salam ee beertaasi ama durdur ama ceeba ku dhex yaalay halkaana waxaa laga qaadan karaa qofka inuu noolal fiican iyo biyo macaan iyo hoos iyo harac iyo waxyaala noocaas oo kale ah inuu raadin karo naftiisa u xoogo uya raaxayn karo ayaa laga qaadanaya oon la dhehaynin maxaa adduun baada la joogaa waxaa kugu wata badee mararka qaar inaad naftaada u nasiso oo sharaab cabto oo saaxato ood hoos iyo meel degan aad tagto waxay u khidmaynaysaa oo qayb ka qaadanaysaa cibaadadaadii iyo wanaajinteedii nafta in la nasiya rabtaa waxoogow la siiyo qisdaha min araaxa qadarkeeda si hadhow aad nashaad iyo xoog ugu yeelato daacada iyo cibaadada nacam nabiga halkaas geli jiray oo ka cabi jiray beer saa u qiimo badan bay ahayd masjidka nabigana kamaama fogayn fa hiya beertaa nabi allah buu yidhi abu dalxa intan waa jumla muctarada oo xoogow istidraada waay hadalkii ku noqo fahiya beertaasi haddaan aayaddaa maqalay ilallaahi caza wajal wa ilaa rasuulih ilahay iyo rasuulka xaggooday ahaatay ilahay dartii baan usoo qaystay rasuul allow adaana wakiila ilahay meesha arrinta ku bixi arjuu waxaan rajaynayaa biraha birahu beerbeyraaxo beerta la yidhaahdo birigeeda iyo khayrkeeda iyo wadukrahu kaydka iyo waxa kaydaha wanaaga oo ilahay agtiisa i yaalla ayaan rajaynayaa ee fadachaha deji ey rasuul allah rasuul allow xayu araaka allah meeshuu ilahay ku tuso meesha adiga kula qumanaato ilaan wixii sadaqadu sadaqa tahay oo biriga iyo khayrka uu biri yahay duruqda iyo wadooyinka la marinayaa sii kala fadli badan qof aada u baahan oo aada u goomoon ood wax siisay iyo ku iskabaroob ood wax siisay ku qaraabo ood wax siisay oo qaraabadaada ah iyo mid kaa fog mid maarata wixii aad siiso khayr iyo wanaag iyo fiicni un u isticmaali iyo mid laga yaabo xumaan inuu isticmaalo dadku marka waa kala yihiin sadaqada iyo khayrka markaa maxalka la taagan yahay waqtigaasna ayaduna qaybteeday qaadanaysaa marka meesha ilaahay ku alkutuso ku bixi nabi allow faqaala rasuulu lahi sal l slam wuxuu yihi bak ya aba dalxa bakdu waa kelimad oo yani isticjaabna ku jira xooga cajabsi ah oo la yaab ah dhanka kalena soo dhaweyn iyo maarata raynrayn ah raynrayn wey kelimadu bak ya aba dalxa guul weeyaan oo kale dalika maalun xoolo weeyaan raabixun aad ku ridixday ood faa'ido ka heshay qabilnaahu waan kaa aqbalnay minka xaggaada wixii aad noo dhiibtay waradadnaahu waan secelinay calayka adaan kugu celinaye adi maamul fajcalu waxaa yeeshaa fil aqrabiina qaraabadaada yeel buu nabiga calayh salaatu wasalaam keen laba dhiginoo qaraabada rasuulka imuu aadine asaga qaraabadiisii buu yidhi ku baxso asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa diraximi hintaan sadaqatun wa qaraabadaada wixii aad siiso waana sadaqo waana silaturaxim ku bixi buu nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam naasix buu ahaa nabigu naasixun amiin ayuu ahaa naseexadiisay tusaysaa inuu ka qaado oo dena meel kale ku bixiyo muna yeerin waa loo dhiibay waana loo ogolaaday laakiin maxaa u fiican ninka sadaqadiisa inuu ku bixiyo qaraabadiisa fatasadaqa bihi abu dalxa wuxuu ku bixiyey beertii calaa dawi raximihi qaraabadiisi iyo raximkiisi qaala wuxuu yidhi anas wa kaana minhum waxaa ka mid a ah dadkuu siiyey ubayun xasaan baa ka mid ahaa waa kii aan soo marray abtirkoodiiyo intay isku jireen labadaa nin fajcaluu yeel faqaala wuxuu yidhi wadaaca xasaanu xasaan beertiisii intii kusoo hagaagtay xisatahu nasiibkiisii minhu beertaa bayruuxa min mucaawiyatu ka gaday waa dambe mucaawiya bin abi sufyaan faqiila lahu waxaa lagu yidhi ilaa amsa waalaaiin bay leeyihin yuu ka siiyey dirham faqiila lahu waxaa lagu yidhi xasaan tabiicu ma waxaad gadi sadaqata abi alxa abu dalxa sadaqadiisi miyaad iibini haddii lagu siiya beertan intifaacsan lagu yidhi maxaad u gaday oo gacan kale u gelisay faqaala wuxuu yidhi midhaha ka soo baxaso suuqa intaad gaysta ma gato alaa abiicuso ma gato saaca suus min tamrin timira bisaacin suus oo min daraahimaasoo kuma gato oo lacagba kuma iibsado beerta ma intifaacsado ma gadgato inaan asalkeediiyo geedaheeda gatay yaa diidan bule halkaa waxay ka fahmeen bacd alculamaa in abuu dalxa beertaasi nimanka uu ku wareejiyey waqaf aynan ahayn oo waqaf haanu u siinin hadduu waqaf yahay waqafku waa kaan soo maray laa yubaacu walaa yuhabu walaa yuuraf lama iibin karo lama hibeyn karo lama dhaxli karo marka sadaqo waxay iska aheed uu nimankaa iska siiyey qaar waxay leeyihiin maye waqaf buu ahaaye baabul baabulwaqaf baaba lagu keenaaye uu ku imaaday in badane isagoo waqaf loo baabaysana waa soo maraye waxaa weeyaan u dalxa wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo xasaan iyo abu ubayi markuu siinayey wuxuu yidhi haddaad baahataan oo beertiba inaad garataan u baahataan waad leedihiin qofka waaqifka wuxuu niyooday iyo qaabkuu xoolaha u bixiyeyna ku xiran tahay qaarna saasay dheheen oo qaar bacdi ahlilcilm baa sidaa sheegay inay bannaan tahay xataa cali baa laga sheegay radi allahu canhu wallahu aclam wa kaanat waxay ahayd tilka alxadiiqatu beertaas fii mawdici qasri bani xudayla reer bani xudayla qasrigooda iyo gurigooda meesha uu ku yaallo yay ku ooli jirtay alladii banaahu markii dambe uu dhisay mucaawiya mucaawiya uu dhisay mucaawiya bin abi sufyaan dhulkii buu la wareegay guryuhu ka dhisay manaha meesha iyadee waxay socotaba hadda meeshii waxay noqotay dakhil masjid الnabiy salى اllahu alيyه ali wasalam masjidka nabiga gudihiisay ku taallaa xataa bacd ahlilcilmi waxay dhahaan mucaasiriina meeshaay ku taallo almaktaba almarkaziya maktabat eh, masjid الnabawi almarkazi maktabada weyn halkaas weeyaan bay leeyiin beertii abudalxa meeshay ku taallay warka khayr iyo wanaagunba walayeedba meeshaa ilaahay u qoray bacdu wuxuu ku saabsan yahay qowlillahi caza wajal ilaahay qowlkiisa uu yidhi waidaa xadara alqismata ululqurba qismada miiraadka iyo dhaxalka qof baa dhintay tajhiiskii markii la sameeyey wixii xuquuqaha uu lahaa ee laga xabaalay wasiyaadkii dardaaramadii iyo daynihiin laga bixiyo dhaxal baa loo soo fadhiisani dhaxalkaa dadna way leeyihiin oolfarad baa la yidhaahdaa kuwa casa baa la yidhahdaa waxay soo haray qaadani kuwa qaraabaha jirta oo dhaxalkaasi soo garin oo laxijaabi ayaa jirta kuwa ayaga hadday soo mohdaan ay meeshai soo istaagaan oo meesha xoolaha lagu gabagabaynayo lagu qaybinayo ay imaadaan oo indhaha ay ka galacsiiyaan sida loola dhaqmi baa laga hadlaya waidaa xadara alqismata qaybtii hadday kasoo xaadiraan ululqurbaa kuwii qaraabada qofka dhintay u saaxiibka ahaa khayr alwaariiina laakiin waa qaraabo laakiin ma dhexlayaan hadday soo xaadiraan walyataama agoon baa iska imaatay goomoona baahan walmasaakiinu masaakiin hadday soo xaadiraan wixii xalkii la qaybinaayo farzuquuhu minhu wax ka risuuqa masruufa wax ka siiya dadka ayaga isha soo taagay ee baahan wax u laaca farzuquuhu minhum waqulu lahum qawla macruufa farzuquuhum arzuqa wax ka siiya wuxuu khidaab ku dhacayaa awliyaa lmayit alwaariuun dadka maydka dhintay qaraabadiisa ee dhaxalka wax ku leh kuwa kuwa awoodda leh inay wax bixiyaan farsuquun kuwaas haddaad tihiin dadka ayaga ehe aan dhaxalka wax ku lahayn wax ka siiya waxaa ku timid hadduu yahay dadka dhaxalka u taagan ee weliga ka ehe mas-uulka u ahe agoonta iyo markii xoolahooda la dhaxalsiiyo gacanta ugu hayo qaraaba aan dhaxalkaba shaqo ku lahayn hadduu yahay oon dhaxalkaba lahayn laakiin weli u oo yatiimka hadduu yahay seeliyeeli waquulu lahum qawla macruufa dhaha idinka kuwiina xoolo ma bixin kartaan agoone hadal macruufa dadkaasi qaraabada ahee agoonta ahee masaakiinta war wanaagsan ku dhaha xoolahan agoon baa iskale dhaxalkiia adigo xataa kuma jiri waxba inama siin karo allah inii sahlo saasuu le quln qol macruufan xadaana moxamed bin fadl abu nucmaan qaala xadaana abu cawaanata alwadax can abi bishir jacfar bin abi waxshiya can saciidin ibni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala ina naasan dad baa yazcumuuna waxay sheegayaan bule waa ibnu cabaas dad baa waxay leeyihiin ana hadihi laaya aayaddan nusikad waa la nasakhay caaisha kamid mideed ah radia allahu canhu dadka sidaa qaba aayadda labanaa nasakhay walaa wallahi baa ku dhaartay inaan maa nusikha la nasakhin bule ibnu cabaas turjumaan alqur'aan buu ahaay oo aad baa dhankaasi looga dambeeyey ibn cabaas radia allahu canhu wa tafsiirka qur'aanka haddaad aragto ibnu cabaas radi allahu canhu iyo ardadiisa u badan haddii u noqdo saciid binu jubayr iyo nimanka mujaahid bnu jabrin iyo muxuu eh, daawuus ibnu kaysaan iyo u fiiriso kutubta waliba kutub maauurka tafsir ibnu kaiir haddaad fiiriso ibnu cabaas iyo ardaydiisa ayaa mar walbaa soo qaadanaya marka wuxuu leeyahay ayadda lama nasakin ee aayaddu waxay ka hadlayso waxaa weeyaan buu leeyahay walaakinahaa aayadani waxay ka hadlay mima tahaawana annaasu waxyaalaha dadka ay fududaysteen ee dhaqankeeda iyo dhaqangelinteeda ay fududaysteen bay ka midta in dadkii dhaxalka ka soo qayb gala dan baa laga gelin intii qofkii uu weliba dhaxalkii imaado oo inuu xoolihi dhinac ka celceliya lagaa dhan qodax ku jabaysay oo neefku uu dardarayay siibada iyo filada ku dhacaysay aan waxbaba la siininba yaa dhacda marka wuxuu leeyahy humaa huna humaa waaliyaani humaaga waxay ku dhacaysaa damiirku shay kayr madkuura laakiin laga fahmaayo meesha waxaa weeyaan dadkaasi awliyada wixii xoolaha gacanta ku hayo waaliyaani laba weeyaan labay noqdaan laba waali waalin mas-uul iyo weli yariu waxbuu dhexlayaa yatasarafu fi lmaali wayari isagaa gacanta ku haya mas-uulka haddana wuxuu ka mid yahay dadka wax dhexlaaya wadaka aladii midka waa midka yarzuqu wax arzuqaya midka lale farzuquuhum ee risqiga bixin ee awoodda u leh ee wax ka bixinaya dadka wax siisiini waa midkaasi dhexalka wax kuwa mas-uulna ka xoolahan awoontii gacantooda ku haya dadka dhexlaya ka mida maca dalika risaaqadan wax ku oo mm, waarisiinta wax dhexlaya ka mida wa waali midka labaadna waa waali laa yariu wax dhexlaynin qaraabadii uu yahay ibnu cam oo kale wey ima adeer yaa carruurta wax oga sokeeya ma laha maalan dhaxalkii markii lagu kala baxay casabadii la helay mas-uuliyaddii iyo welinimadii waa haystaa ama wasi wayaanoo dardaaran baaba loo dardaarmay dhaxal kale kuma jiro see la yeeli midka asagaa fadalika aladii midka oo midka yaquulu uu dhahaayo dadka u dhihi bilmacruufi si macruufa waqulu lahum qowlan macruufan kuwa laleeyahay ee dadka dhahaya war xoolahan mas-uulla waan ka ah waa xoolahaaga hore siin karo ee waxaad yeeshaan iska raalli ahaada iska maaratay sabra ilahay maratay meel ka khayr baa idin furo qowl macruufa yaquulu wuxuu dhihi waa ka qowl macruufkii laa amliku laka waxba kuma hanan karo an ucdika inaan ku siiyo waxba kuma siin karo anaama dhaxalka ku jirinba mas-uulun baan ka ahay xoolahaasoo naadir baan ahay intaasuu leeyahay marka aayaddaas labadooda shaqiya u dambaysuu kala qaaday kuwa waarisiintahaana farsuquhum bay ku dhici kuwa kale waarisiinta ahayn laakiin mas-uuliyadda gacanta ku hayayna qulu qowla macruufan bay ku dhacaysaa buu leeyahay ibn cabaas radi allahu canhu ardah kala mujiib wey baab maa yustaxabu liman tuwufiya fujaa yustaxabu waxaa la suneeyaa liman qof waxaa loo suneeyaa tuwufiya la oofsaday fujaa'atan kabo bakta naftii baa laga qaada isagoo sakaraad iyo jiro iyo xanuun soo marin an yatasadaquu canhu waxaa sunnaha wanaagsan an yatasadaquu awliyadiisi iyo qaraabadiisi iyo ehelkiisi inay ka sadaqeeyaan canhu xaggiisa oo sadaqa laga bixiyo oo hebel waa dhinta soon dardaarmin ulu iyo waxba aan baxsanin inuu noolaa buu ismoodaya hade muddo oo lagu soo xaaladda ay dambayso moodkana waa iska sir weeyaan waa lagu fadhiisani calaamaad buu mar la imaana oo jirraya xanuun baa ka hor imaan marna waa lagu qalani marka hebel aslaqa ka bixinayna dhahaan wa qadaai nuduuri cala lmayitina waa ku saabsan yahi waa baabun baabku cadfanya qadaai nuduuri in wixii nadara laga qadeeyo oo laga gudo calalmayiti maydki ah, maydka nadar buu nadray lilahi calay an actiq inaan xoreeyo waxbuu ku nadray inaan wax sadaqaysto inaan soomo waxyaabaha la iska qadayn karo waa laga qadayn karaa xadaana ismaaciil bn abi uwaysi qaala xadaanii malik ibn anas can hishaam bni curwata can abi curwa bn zubayr can caaishata radia allahu canha um lmuminiin ana rajula nin can caaishata radi allahu canha um lmuminiin ana rajula nin baa qaala linabiyi nabigu wuxuu ku yiri sal slam ina ummi hooyaday iftutilad nafsuha nafteedii baa la dafay iftitaalka waxaa weeyaan almowt lfujaa si kada ah ayadoo iska horooreed oo dhibbac lagu ogeen dabdu waa maydi maa maqalay waa uraahaa waxaan u malaynayaa low takallamada hadday hadli kari laheyd tasadaqad inay wax sadaqaysan lahayd baan u malaynayaa hadday hadal kari laheyd oo dardaaran iyo fursad loo siin lahaa ee afaa atasadaqu canhaa sadaqa ma ka bixiya qaala nacan buu yidhi tasadaq canhaa ka sadaqe maydku sadaqada way gaadhaa oo waa laga sadaqayn karaa xadaana cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbarana malik ibnu anas an camr bn shihaab azuuri can cubaydillaah cubaydاlahi bn cabdillaah can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana sacd bn cubaadata radi allahu canhuma istaftaa rasuula allah rasuulkuu masale weydiiyey fatwa istiftaa dalab mxua daliil baa la yidhahdaa faqaala wuxuu yidhi ina ummi hooyaday maatad way dhimatay calayha nadar iyadoo nadar lagu leeyahay faqaala iqdih canhaa ka gud dadarka ka bixi dardaaranna way aheedoo ayadoo dardaaranna way dhimatay ayadoo nadar lagu way dhimatay nabigu calayh salaam buu la baxay sacad bin cubaada safar bay ahaayeen isagoo maqan ba hooyadii geeriyootay markay sakaraadka aheed ay nafta kasii qalqaadaysay baa lala hadlay waxaa lagu yidhi awsi dardaaran baa lagu yidhi fakaase waxay tii fabima uusii maxaan dardaarmayaa almaalu maalu sacd xoolahan sacad baa iskale waxba malihi warkii baa loo sheegay markaasuu deena beer dhan ayuu ka sadaqeeya mikhlaaf la yidhahdo waan mari doonaa baabulishaafi fi lwaqfi wa wasadaqa waqafka iyo sadaqada la bixinayo iyo in makhraati loo yeelo oo la yidhaahdo makhraati ka noqo hebel baa xoolaha siiyey hebel baa maaragtay waxaas guddoonsiiyey hebel baa waxa waxaa iskale marag ka noqo waqafkaa iyo dhulka ama guriga ama muxuuha ah waxaa waqafka hebel baa iskale in makhraati la sameeyo waxba dhibaata maale way fiicanta waliba wanaagsan tahayo si aan haddaw dood u imaanin ama qofka isaga ahaa ee wax waqfi hadduu dhinto warasadiisi iyo dadkii dhaxalkiisa lahaa qofkii waqafka la siiyey ayna oga ceshanin inuu markhaati sameeyo oo tawfiiq sameeyo oo qoraallo la sameeyo hadday maxaakim iyo maxkamado iyo wax lagu kala baxa ay jiraan oo qoraallo laga soo qaato waka xadaanaa ibraahim bnu muusa ahbaranaa hishaam bnu yuusufin asancaani can ibni jurayjin cabdilmalik ahbarahum wuxuu u warramay qaala intuu yidhi ahbaranii yaclaa anahu samica ikramata mawla bna cabaasin yaquul anba'ana ibnu cabaas baa noo warramay ana sacd bnu cubaada radia allahu canhu sayid lkhasraj nimankii reer khasraj ah ansaar rasuulilah ka mid ahaa odaygoodii weyduqa ahaa sayid khadrajin radia allahu canhu ardaa akhaa bani saacida jiribka reer banu saacidu kasii ahaa khasraj tuwufiya waa la oofsaday ummu hooyadii wahuwa kayr isagoo safar ku maqan jihaad faata nabiya sala allahu alay wasalam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah ina ummii tuwufiya waa la oofsaday waana kaybanoo anha ka maan anoo ka maqan waalidka anoo ka maqan dhimashadeeda xoogo guhaad iyo culays bay leedahay len waa walbahaaray anoo hooga aan dhabanka haynin oon iil dhigin waa dhimatay waa kan waana qaa'ibun canha saas ku calacalay fahal yanfacuhaa shay wax ma u tarayaa in tasadaqtu bii canhaa haddaan ka sadaqaysto sadaqa haddaan hadda ka bixiyo on ka daba diro ma anfacaysaa ma gaari qaala nabi wuxuu nacam haa waa gaaraysaa qaala fa inii ushhiduka waxaan ku mara gelinayaa ana xaa'itii beertaydii almikhraafa mikhraaf la jiray beertii mikhraafa ahee midhaha laga guri jiray ee midhaha badneed sadaqatun inay sadaqa tahay calayhaa hooyada korkeeda hooyada ku sadaqaystay buu yidhi radia allahu canhu ardaa waxaa laga fahmaa xadiidkan qofka hadduu caafimaadsan yahay xoolihiisa ulud ka badan waa sadaqaysan karaa hadduu caafi marka uu jiran yahay ee dardaarmaayo yaan la ogolayn saddex meelooda meel inuu ka badiyo laakiin isagoo iska caafimaadsan xoolihiisa nis waa sadaqaysan karaa ulud ka badan buu sadaqaysan kara uludeen buu sadaqaysan karaa inuu wada sadaqeeya xoogoo laga fiican yahay gaar ahaan haduuna sabri karin amsik caleyka bacda maalika waa kudhijir laakiin ulud waa ka badin karaa waxaa laga qaadanaya xadiidkan waxaana laga qaatay markuu nabigu yidhi calayh salaam nacam uu yidhi ma sadaqaystaa markuu yidhi nacam buu yidhi istifsaal ma weydiinin ah, xoolahaada intay dhan yihiin iyo waxaad sadaqaysan rabtay thuluth yuunu ka badanin iyo lam yastafsil calayhi salaatu wasalaam wa tarku listifsaali fi maqaami alixtimaal yunazalu manzilat alcumuumi fi lmaqaal qaacidadii imaamkeeni imaam shaafici alacdam radia allahu canhu ardaa yaad ku socodsiinaysaa tarku listifsaali fi maqaami alixtimaal meel suuragal ay tahay xoolay inuu yaryahay inay badan yihiin ulud ka badan u sadaqayn doono waa suuragal nabigana istifsaal iyo weydiinti waa ka tegey caan baa lagu xumbaarayaa ulud iyo ka badan inuu sadaqaysan karo o baxsan karo ayaa xadiidka laga qaatay laga fahmay baabu qowlillahi tacaala ilahay qowlkiisa ku saabsan wa uu yidhi waaatu lyataama agoonta waxaad siisaan amwaalahum xoolahooda kutabbac farta ka geliya markay agoon laakiin aaya kale ku caddaynaysa fain aanastum minhum rushdan weeyaan idaa balaquu nikaaxa kow fain aanastum rushdan labada shardiga shardiga inuu buluuq iyo qaangaar gaaro qof xoolahaysa maarayn karo oo la wareegi karana uu yahay oo safiih uunan ahayn labada haddii laga helo aatu lyataama amwaalahum siiya walaa tatabadalu alkhabiia biayib xaaraan xalaala ku bedelanina wixii inoo ahaa intaad maaratay qaadaan shay xun oo aan wanaagsanayn xoolihiina kamida shay adoonka uu leeyahay ku bedelina alkhabii xaaraan iyo xalaal waa la dhihi waxaa kaloo la shay xoolahaada kamid ahoo laakiin laga fiican yahay oo neef aan wanaagsanayn wanaagsaneyn risakaraada intaad qaadood agoonta xoolooda ku reebto kiisanaa suuqa geli oo iib ii geli karee kalaan gadan hadhihina ah. walaa taakuluu amwaalahum xoolaha agoontana ha cunina ilaa amwaalikum maa macadu ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiina ma ooda oo xoolihiisi xoolahiisi iyo xoolahadaasi ha cunina taana waa lagu ogolya laguma diidana laakiin kiisana maarata ku darsani wey adiga oon um, aadan xaq ku lehayn arrintaa iyadaa faqiir haddaad tahay aadan waxaad ku gaaftoo daayahayn una shaqaynayso si macruuf waad u cuni kartaa inahu kaana xuuban kabiiran buu ilahay leh arrintaas waa imun kabiir dembi weyn wey xuuban ee iman kabiira waxaa soo aroortay marka abu ayuub alansaari radia allahu canhu uu furay islaantiisii umu ayuub aheed yaa wuxuu yidhi alaaqu abu ayuubin liumu ayuub xuuban kabiira waa arrin weyn wey ayuu nabigu soo aroortay marka xuuban macnaa imun wey dembi weyn wey inaad haweenka xoolihiisa xoolahaada ku dhaaraamato ood ku ilaashato ood ku difaacato oo wixii aad garanaysa kiisa u ka dhigato waa shaqaynayaabaad ku haysa xoolihiisa inaad eber ka dhigto taa lama ogolo wain khiftum haddaad ka baqdaan si allaa tuqsiduu fi lyataama inaad agoonta u cadaalad samaysaan ood xoolahooda iyo dhaqaalahooda si fiican ugu maaraysaan haddaad guursanaysana aad si wanaagsan meerka usiisa haddaad ka cabsanaysaan oynan u cadaalad falaynin iskaga tago fankixuu guursada maadaaba lakum min anisa wixii kaleo haweenoo jeclaataan oo idin wanaagsanaa guursada xadaana abulyman xakam bnu naafic akhbarna shucayb bin abi xamzata dinar can izuriy maxamed bn muslimin qaal kaana curwaة bnu zubayr wuxuu ahaan jiray wuxuu ahaa yuxadiثukii ka warama anahu sa'ala caaishaةa radi allahu canha inuu su'aalay aayaddan tafsiirkeeda waa sheekeedii wey sheekeedii weyaan oo mxuu ahaa sheekhadiisii wey arrintii buu cilmi badan ka qaatay ina safa walmarwataan soo ogaanay sidii looga saxay wain khiftum haddii aad ka baqdaan anlaa tuqsiduu filyataama fankixuu maa daaba lakum min anisa aayaddaasaan su'aalay buu yidhi macnaheeda laga wado qaalad waxay tiri caaisha hiyo lyatiimatu allaa ah. ah, tuqsida fi lyataamaadan waxaa laga hadlaayay aayaddu ka hadlaysa kusoo degtay waa gabadh agoon ah oo fii xajri weliyihaa weligeedii ehel ugu dhowaana gurigiisay ku noosha waana guursan karaa dhaxalkana waxbuu uula dhaxlay oo xooluu la qaybsaday markii qaraabadee aabbaheed u dhintay maca dalika waana guursan karaa ibnu cam oo kale wawaadi nin baa dhintay gabadhiisiiyo wuxuu ka tegay nin ay ilma adeer yihiin gabadhii hadday miskeedii qaadato fardan ku qaadato in adeerkii baa inta kala casabayn wamaca daalika ila adeerka gabadha waa guursan kara marka hiya alyatiimatu fii xajri waliyiha weligeedii bay la nooshahay fayargabu wuxuu jeclaanay fii jamaaliha quruxdeediiyo maaliha xoolaheeda gabadhan iyo aanan quruxdeeda nin kale gacanta u gelin dhaqaalaheeda meerkay kusoo hagaagay miska kusoo hagaagayna nin kale yuuna maarata xeradiisa ayna gelin saas darteed wuxuu rabaa inuu gabadhi guursado wayuriidu wuxuu doonaya tazawajaha inuuba guursado u doonaya biadnaa wax ka yar min sunati nisaa'ihaa gabdhaha lamidka ah sunnadoodiiyo dariiqoodiiyo meherkii mihilka ahaa ee gabdhaha lamidka la siin jiray wax ka yar buu rabaa inuu ku guursado ila gacantiisa ku jirtaaye maba hadli kartee saasuu rabaa fanuhu waxaa laga reebay can nikaaxihinna gabdhaha noocaasa inayna guursadaanba ilaa an yuqsiduu inay cadaalad sameeyaan lahuna gabdhahaasi fii ikmaali sadaaq ay u cadaalad sameeyaan mooyaane sadaaqa kaamilidiisa ee dhammaystirkiisa oo cadli oo sida gabdhaha kale in loo aroosto oo meer loo siiyo mooyeene haddii la yaraysanayo la qashiinsanayo haba guursanina gabdhaha farahaba ka qaada wa umuruu waxaa la amray binikaaxi man siwaahunna wixii ka soo haray aytaamtaasi oo minanisa haweenka kale ah kuwa ha guursadaano kuwa meherkeedii wada ka dhalaalin ehelkeedna waa garab taagan yihiin qaala caaisha waxay tidhi uma stafta nnaasu dadkiiba waxay sii weydiiyeen rasuulallah sal slam bacdu arrintaa kadib su-aal bay weydiiyeen faanzla allahu caza wajal <clears throat> su-aashii ilantaa hore waxay ahayd markay quruxsan tahay oo maal la ka warran haddayna quruxsaneen maalla ayna lahayn ka warran markaa wuxuu leeyahay meeshaad ka guursan ka guursan dhaaf buu leeyahy soo saa maadrin haa adigana markay quruxsan tahay oo xoola ay leedahay ma guursan kartid baa marka waa lagu xihay qaala waxay tihi fabayana allahu fi hadihi اlaaya faanzl allah ystaftuunaka fi الnisa qul illahu yuftiikum fiihina wma yutla calaykum fi اlkitaabi fi yataama الnisa wma yutla calaykum tataa hore wey inta midda dambena waa su-aashan dambe ay weydiiyeen oo qaalad waxay tihi fabayan allahu fi hadihi alaaya aayaddan dambe wuxuu ilaahay ku caddeeyey ana alyatiimata gabadha agoonta idaa kaanad markay tahay daata jamaali mid quruxdeeda wa maalin xoolana ay leedahay raaqibuhu waa kay jeclaadeen oo soo maray fii nikaaxa gursigeeda walam yulxiquuha aynan haleeshiinayninna bisunatiha wadadeedii biikmaali sadaaqi meerka dhammaystirkiisana aan haddana la gaarsiinayn hala guursadeen faida kaanat marguubatan canha marka la necab yahay fii qilati lmaal xoola lagu nacayo waljamaalu waqilat aljamaali quruxyarin lagu dhacaayana tarakuha way ka tagaayaanoo waltamasuu hayrahaa bay guursanayaan gabadhaa waxaan ahayn oo mananaysa haweenka kalea saa hadday dhacday cadaaladdarraa meesha timid ayagiibaa marka la cunaqabeeto xaggana waa loo jiray qaala fakamaa yatrukuunaha siday uga tagayaan gabadhan qabiilat aljamaal walmaal xoolaha yar ayadaanan quruxya u shishaan lahayn siday uga tagayaan xiina yarqabuuna canha markay nacayaan xoola yari iyo qurux yari falaysa lahum yay ayadan u bannaaneen an yankixuha inay guursadaan idaa raqibuu fiiha markay jeclaadaan oo xoolo iyo qurux ku jeclaadaan ilaa an yuqsiduu waxayse guursan karaan ilaa yuqsidu inuu cadaala sameeyaan lahaa midaasi alawfaa meesha ugu dhammaystiran ee ugu kaamilsan min asadaaqi meherka wayucduuha ay siiyaan xaqaha xaqeeda mooyeene marka hadduna uu guursanayo markuu guursado meherkeedii iyo xaqeeda uu siinayo dhibaato male marka kama aha marka marka uu xoolaha iyo meherka ka yareenayo kama aha tabar baa iga keentay iyo malaha markayna xoolaba ayna ahayn quruxda ayna ahayn waa ka diidan waa ka diidan markan kalena meherkeediiba hoos oga dhigay marka waa nin maslaxiya oo gabadha uu rabo inay baahideeda iyo duruufteeda uu ka faa'iidaysto rabaa baaba qowlillaahi tacaala ilahay qowlkiisuu ku saabsan yahay uu yidhi wabtalu yataama agoonta imtixaana ikhtibaar ku sameeya waata soo marray waaatu lyataama amwaalahum xoolahooda siiya intaan la siinin horta waa la ikhtibaari qof xoola ku wareegi kara oo xil qaadi kara ma yahay xataa idaa balaquu nikaaxa markay gaaraan buluq nikaaxa waa xilliga guurka buluq waa loo jeedaaye markay gaaraan eh, qaangaarkii marka aad ka heshan inuu qaangaaray ixtiraamkii iyo shan iyo tobankii iyo wixii lagu qaangaari jiray shardi kale ka fiiriya fain aanastu minhum haddii aad ka dareentaan rushdan inay yihiin kuwa rushdi ah haddaad salaaxulmaali wadiin ba layihi salaxulmaali wadiin qof diintiisana ku toosan oo qof aan akhlaaq iyo diin xumo ay ku jirta ahayn maalkana qof hagaajiroo maarayn kara garan kara xaqiisa iyo barkiisa iyo maslaxadiisa iyo boociisa shirihiisa garan kara xoolihiisa difaacan kara o ilaashan kara hadduu yahay fadfacuu ilayhi markaas siya amwaalam xoolahooda walaa taakuluuha haska cunina xoolihi haska sii wadina ha cunina israafan musrifiina xaalatiin kuwa ku xadgudbaayo intii baahida hadday kuu keento baahidaada keliya inaad ka cunta heede israaf ha cunina wabidaara mubadiriina idinka oo mubaadiriin idinkoo ka degdegaya an yakburuu xadaran an yakbaruu inay weynaadaan oo intay qaangaaraan ay xoolahooda nagala wareegaan wuu qaangaari rabaa oo waxyar baa uga haray hadda xooluu kala bixi doonaa adoo ka degdegaya xoolihiisa bab ha ku bilaabin uu kaa qaadi doona adoole waman kaana qaaniya ninkii qaani ka deeqtooda xoolaha agoonta una khidmayn kara xoolihiisana iska dhawri kara falyastaxdif ha dhowrsado waman kaana faqiira qofkiisa baahan xoolaha agoonka inuu u taagnaado u safro oo tijaareeyo oo raacana waa ku khasban yahay waana baahan wax kaloo ku maarma ma haysto falyakul bilmacruufi si macruufa musaawaada oo dadka sida dhaqankooda biilkooda iyo masruufkooda qofka shaqeeya ee xoolahaas oo kale ka shaqeeya wuxuu qaatoo kale iyo masruufkiisa ha ka cuno faidaa dafactum ilayhim amwaalahum markii labadii shardin la helo qaangaarkii iyo inuu yahay qof xoolaha qaban karo labadii shardi haddii la helo waa u dhiibaysaa faidaa dafactum ilayhim amwaalahum markaad xoolahooda u dhiibaysaanse faashiduu calayhim makhraati geliya hadda wuu amurmi karaa intaan xoolahay waxbuu iga reebtay iyo agoonta qaarkood cugdad baa laga iskaga jirto marka wakaalada hela fiiriya war xoolaha ma haystaa ma tirsatay meela aragteen wa kukaa waxay kaa dhumaadaan rasuulkaa wakafa billaahi xasiiba ilahay baa ku filan xisaabe iyo makhraati lirijaali waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib bay ku leeyihiin mima taraka alwaalidaani labada waalid waxay ka tageenoo xoolaha iyo walaqrabuuna qaraabadooda ay dhaxal ku lahaayeen mima qala minhu wixiisa yar aw kaira nasiiban walinisaa nasiibun sameen walinisaa way wlinisaai nasiib ma taraka alwaalidan walaqrabuun markaasaa mima qala minhu aw kahura nasiiba mafruuba wixii yar iyo wixii badanba dhaxalka wuu gelaya waxba kama teginoo hal hal neefoo geela basuu ka tegey neefkaasaa intii la qabto oo la qiimeeyo suuq la geeya la shilimaysan la qaybsan salfasaydo basuu ka tegay oo wax alaada mooyeena wax xoolaada kamaba tegin xoolahaasa meeshaas ku jiraan halkaasaa la qaybsan marka mima qala minhu aw kahura nasiiban mafruuba nasiib ah, xaariga mafruuda muqadara la qadaray ilahay baa qadaray subxana watacaala oo caddeeyey maqaadiirtii xasiiban yani kaafiyan wey kafaa billahi xasiiban ee kaafiyan ilah ku filan wey waxay yeeli jireen jaahiliyada dhaxalka waxaa un qaadan jiray ninka ragga ee xoogga leh ilmaha yaree caruurta iyo haweenka dhaxalka shaqo kumaynan ahayn waxay dhihi jireen laa yariu ilaa man xamila silaax waxaza alghaniima nin hubka qaado oo ragga naga celiya xoolada noo soo qabtaa oo qaniimada xoolo keena unbaa dhaxalka wax ku leh haweenkan gambeelada meesha iska jooga carruurta makasta waxba cidda kuma soo biirinayaan waa la moori marka dhaxalkii baa laga leexin jiray dhaxalkii baa laga leexin jiray waa loo diidi jiray way soo dhawaatay soo weli waa laga yaaba meelaha qaar inay ka jirtaba arrinta noocaas oo kale oo haweenku aan dhaxal loo ogolayn oo dhaxalba aan ila la siiyaa inaan maarata baranin inaan baranin aniga hadda waxaan xasuustaa mar aan saa usii dheer dhowr sano ka hora meel magaalo aan tagnay nin ninbaa xoolihii baa dhintay oo markaasaa walaalihii iyo hooyadii baa dhexlaayay iyo dadkiisii kaala dhaxalkii bal nama arkaan yidhi geel bu ahaa geel kooxoo fiicanoo bu ahaa aad wanaagsan marka geelii baa marka dhex galla oo qiime hala qiimeeyo intaa lasraaciyo intaa lasraaciyo ehlufaradka ila casabadii waxaan wadnaba waxaana soo weeraray haweenbaana soo weeraray hooyadii dhashay wiilka iyo gabdhihii ay la dhashay ee rag kala qabaan baa soo soo weeraray geeli bay ooda ka qaadeen oy dheheen wax ma geel sii daaya ragga geel u sii daaya Ah, yani waxaad u arkeenba wax halaaga oo musiibaha oo inkaara dhacday in xoolahan maanta haweenkii loo goonayo oo raggii maaratay laga soo leexinayo raggii geela lahaa bay kuleeyihin soo idinkii ma ilaahay baa ina siiyey dhaxalka idinkaa iskale marka qofka haddii uu muddo uu wax iskaga jiro dulli ah dulligiibuu marka dambe yuu caalo ka dhigan ah, man yahun yashalu lhawaana calayhi ma lijurxin limayitin ilaamun buu yidhi yani qofka hadduu ihaano uunu ku jiro ibhaanadii baa caadi u noqonaysa ah, jawaankii la saari jiray muu dhabarka iskaga dhigani marka waxa weeye nasiib daray ahayd qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun wamaa lilwasiyi waxaa wasiga u sugnaaday an yacmala inuu ku shaqeeyo fii maali yatiimi adoonka xoolihiis iyo wamaa yaakulu minhu wuxuu ka cuni karo biqadri cumaaratihi shaqada uu shaqaynayo qadarkeeda arrintaas laga hadlaya hadda markaa waxaan ku jirnay kitaab alwasaaya waqaf baan hadda ka soo baxnay oo ayaga lagu jiray baab waqf baa daba imaan doona qaar baalab waqf ka mida waa saddex daadinaya musanifka raximahullah meeshan laakiin isdhexdaadintaasi xigma ku jirta iyo macnaa ku jira wuxuu musanifka raximahullah isku shabahayaa naadir alwaqf iyo naadir amwaal alaytaam ah, ninka waqafka u taagan ee waqafka xoolaha la waqfay ilaalinaayo ee dadkii loo waqfay ee fuqaradaha u dhowraaya wuxuu la mid yahay ka naadir alyataama agoonta ninka xoolahooda u haya ayuu lamid yahay waa isku mid saa darteed hadda xadiidka waad arki doontaa waqaf baa lagu keeni waxaa laga hadlayana waa muxuu ahaa waxaa laga hadlaaya u baabaystana hadda yatiim buu u baabaystay yatiimna laguma sheegi doona xadiidkae waxaa weeyaan waxaa laga hadli doonaa waqaf baa laga hadli doonaa shabaha marka u dhexeeya xoolaha yatiimka iyo xoolaha faqiirka lagu waqfay labadoodaba qof baa u taagan naadir la yidhaahdo kana wasi baa layidhaahdaa oo dardaaran baa xoolahana gacanta ku haya layidhah goobtu haya kana naadir waqf baa layidhaahdaa kan fuqaradii buu xoolaha u hayaa dadkii lagu waqfay u dhowrayaa kana yatiimtii buu dhowrayaa halkaas iska shabaheen marka xadaana haarun bn ashca haarun bin ashcaf ilhamadani qaala xadaana abu saciidin mawla bn haashimin qaala xadaana sakhr ibnu juwayriya can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma ana cumara tasadaqa cumar baa sadaqaystay bimaalin xoolo lahu u lahaa calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga alayh salaam waqaf buu ahaa wa kaana yuqaalu lahu famqun beertaa famqi baa la dhihi jiray wa kaana naklan beertimireed bay ahayd faqaala cumar baa wuxuu yihi ya rasuul allah inii istafadtu waxaan faa'iidaystay oon ribxay qaniimo aan helay oon jihaadka ku helay maalan xoola huwa cindii nafiis waa xoolaatayda ku wanaagsan oon aad u jeclahay axabu amwaali waa ka soo maray hadda abudalxoole axabu amwaali qofka waa dhihi karaa xoolahayga waa jeclahay iyo xoolahayga dhibkana u jeclahay waa dhihi karaa waxba dhib ma marka faaradtu waxaan damcay an atasadaqa bihi inaan sadaqaysta beertaas faqala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi tasadaq biaslihi dariiqa lagu sadaqaysanaayo sadaqa laiska dhamaystaa ka dhigine waqaf ka dhig asalka dhulka iyo geedaha waqaf ka dhig laa yubaacu lama gadi karo walaa yuuhabu qof lama siin karo walaa yurasu dadka adiga dadkaada haddaad dhimato ma karaan walaakin yunfaqu waxaa la nafaqayn oo la bixini amahu miriis midhaan baa la guri oo dadkan u waqaftay masaakiin haddaad ibnu sabiil haddaad aytaam haddaad tihi sanad walbaba safar fasal walbaba loo gurayaa laakiin dhulku waa sidiisii fatasadaqa bihi cumaru cumar sidaasuu ku sadaqaystay fasadaqatu tilka sadaqadiisaasi fii sabiili illaahi buu ku sadaqeeyey wuxuu u niyoobay mujaahidiinta wa fi riqaabi dadka adoonta addoommaheehe la kitaabeeyo wax lagu xoreeyo la rabo hadda maaratay wa fi riqaabi meesheeda waxaa geli masjuunka qofka masjuunka ayaa gelaya ee xabisane xabiska iyo sijmiga ku jira kuwaasaa geli walmasaakiin iyo masaakiinta dabcan kuwa mujrimiinta waaweyn markii od laga soo qaado habeenkaa dareeraha weeraraya kuwa ma aha qof taa'iba ah ama oo la dulmiyey oo meeshaa ku xaninan adag uu haysto yaa laga hadlay wlmasaakiini masaakiinta u waqfay wadefi martida iyo ibni sabiili musaafiriinta iyo waladiilqurbaa qaraabadiisa cumar walaa junaaxa waxa dambi calaa man korkii ma ahaanin weliyahu xoolaha ninka u taaganee naadirka la yidhaahdo an yakula minhu inuu wax ka cuno dhib malaha intaa wey intuu musanifku warka u keenay wamaa yakulu minhu biqadri cumaalatihi wey bilmacruufi si macruufa oo dhaqanka iyo dadka xaggooda iyo sida la dhihi kara lehooda si dadka u dhaqmay ayuu u dhaqmayaa oo masalan yuukila inuu cunsiyo dhib ma leh sadiiqahu saaxiibkii soo booqday inuu yidhaahdo warka quwaax sabuur ka gooso hayra mutamawilin bihi asagoon maal ka tabcanaynin inuu maal oga tabceeyo bakaaro ka siiyo lama ogolo xadaanaa uh, cubayd ibnu ismaaciil qaala xadaanaa abu usama can hishaam can abihi can caaisha radi allahu canha fii qowlihi tacala waman kana ghaniyan falyastacfif ninkii qani ah ka dhowrsada agoonta xoolaheeda waman kaana faqiira ninkii u baahano baahi ay u keentayna falyakul ha cuno bilmacruufi si macquulah u cuno biilka ugu sarreeyey iyo daarta ugu sarraysa iyo goosha aadin siduu nolosha dadka cadiga qaala waxay tihi caaisha unsilad waxaa lagu soo dejiyay aayadan fii waali yatiim adoonka xoolihiisa ninka haya ee waaliga la yidhaahdo an yusiba min maalihi adoonka xoolihiisa inuu ka isticmaalo ida kaana muxtaajan hadduu muxtaaj baahan yahay biqadri maalihi xoolihiisii qadarkiisii xoolihii asaga asagaoo lahaan lahaa hadduu xoolo leeyahay intuu ka cuni lahaa ka biilan lahaa oo kale bilmacruufi macruufka qurtigaa loo celin waxaa kala bixini haddii la yidhahdo hebel agoonta xoolaheedibuu ku tumanaya iyo war kuma tumanaayo ee baahibaa ii keentay si caqli aan u isticmaalayaa curfigaa loo celinaya curfigaa loo celin dadka kala bixin dhaqanka dadkaa loo celin curfiga macquulka ee saliimkaa ayaa loo celin lianna alcaadatu muxakama qaacidadaasa lagu diriraysiin qur-aanka kariimka wacaashiruuna bilmacruufi oo kale marka macruufkaas aad maqlayso maa tacaarafa bihi naasu waxay dadku isku aqoonsadaan ay ku dhaqmaan nusuusta shareecadana ka hor imaanayn oo khilaafayni wey marka ida kaana muxtaajan biqadri maalihi waxaa bacda nusakh lbukhaari soo aroortay biqadri maa lahu maalihida ma ahe maa lahu yani waa cunaya ida kaana muxtaajan biqadri maa lahu waxaa isaga u sugnaaday oo camal iyo shaqo ah wax u dhigma ayuu bilmacruufi ku cunayaa biqadri maa lahu wixii u sugnaado min alcamali ah camalka walidaalika musanifka baabaysta wuxuu yihi wamaa yaakulu minhu biqadri cumaalatihi waa ka ku yidhi inta shaqadiisa ay tahay baabu qowli llahi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama agoonta xoolaha kuwa iska cunaaya dulman gardarrina ku cunaaya oo asagoon u baahnayn bu israaf iyo bidaar buu la yimid waa ku xadgudbay baab buu ku bilaabay inamaa yaakuluuna waxay cunayaan hadday maanta agoonta u xoog sheegteen fii buduunim calooshooda naara naar bay ku shubaayaan wasayasluuna waxayna ku guban doonaan saciira naarta saciiro la yidhaahdo ayaa ku guban doonaano la gelin doonaa xadaana cabdilcaziiz bin cabdillaahi alweysi ciid shadiida ah wey aad iyo aad u daran oo yatiimta iyo agoonta iyo dadka ka aga dhow aad iyo aadina wadnaha farta u hayaan baa la rabaa oo ayadda mar walbaba ay indhahooda hortooda dhigaan oo iska ilaaliyaan inay xoogaha olaa agoonta maraakibta kuwa jooga soo geli maraakisu eh, duur aytaam kuwa jooga ee agoonta gacanta waxoogu haya ee raashinkoodii iyo biilkoodii iyo muxuu ahaa kafaaladooda iyo gacanta ku haya kuwaas way soo gelayaan waaligii kale ee qaraabadiisa gacanta ku haya soo geli adcam wey in aladii yakulu amwaal yataamaadaas haddii aad marka si wanaagsan u maamusho ood u quuntana ana wakaafirunatii fi ljana kahatayni baad geli darajadaas qimada ah ayaad helaysaa haddii aad muwaab ku bilowdo oo daciifnimadiisa uga faa'idaysatana naari cadaab baa lagu galaya nasal allah asalama alcaafiya xaddaana cabdilcaziz bin cabdillahi alweysi qala xaddaani sulayman bin bilaali can fawr bni zaydin almadani can abi hayfin wasmahu salim ayaa la yidhahdaa salim mawla abi muiici qurashi can abi hayf salim mawla abi muiicin can abi hurayrata dawsiyi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaal ijtanibuu ka dheeraada oo ka fogaada asabca toddobada qole ee almuubiqaat ama asabca toddobada dembi ee kabaa'irta ee almuubiqaat dadka halaagaysa muulikaat toddoba dembi oo qofka ku dhaca uu halaag galayo naar iyo cadaab uu sababsanayo ka fogaada tiradii iyo wuxuu hormariyey wasfigii iyo wixii ka ratibmaayee foolxumiyo halaaga nin walba indhuhu taagay waa fiirinaya bal toddobadaasi wax ka mida ah inaad faraha kula jirta in kale oo halaagka kuwa la sheegaayo halaagsanaad ka mid tahay in kale usluubka xakiimka ee nabiga ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam iskama dhexgelin ijtanibuu ka fogaada maxaan ka fogaanaa asabca toddobo dambi oo almubiqaata dadka halaagaysa waa diyaar marka qaaluu waxay dhan ya rasuul wamaa hunna maxay yihiin tan ujeeday rasuulka calayhi salaam inay su'aalaan qof wax ku weydiinayo waa qof maskaxda imaanka ku siiyey ku dhagaysanaya ku maqlaya qaada wuxuu yihi ashirku billah in ilaahygii waa ee cibaadada keligii lahaa ee koonka iyo tasarufkiisa iyo rububiyada dhammaan keligiis lahaa inaad cibaadada kayrkii wax ka siiso ood u shariig yeesho muubiqaadka kuwa u waaweyn bay ka mid tahay waata u waweynba wasixiru sixir bianwaacihi sixirku asagana muubiqaadka dunuubta waaweyn lagu halaagsamo ayuu ka mid yahay in qofka qof kale uu sixro ama ninka uu naagtiisa sixiro ama naagtu ninkeeda ay sixirto tujaarta iyo booxmushtarka ay isfalaan oo iskiciyaan oo issixiraan waxaasoo dhan booso madaxda iyo kuwa maarata maamulada haya waxaasoo dhan xasad baa keena dad aan waxba isku ogolan isku quurin ama maahe in gacanta wax lagu dhiga la rabo qof haweenka oo kale ninkeeda waxay rabtaa in gacanta ku dhigto oo ay maarata meel kale unan aadin iyo waxaasay u sixraysaa markaasu waxaa laga yaaba inuu caalacaalo xarcuna noqdo oo kaba waa shara dhici karta marka arrintaas waa arrin foolxun sixirkuna waa shirki iyo gaalnimo ayuu salka ku hayaa qofkaas sixir lagu ogaadana shareecadu waxay ku xukuntay in seefkuka lagaga jaro waa dambi weyn oo muubiqaada aakharana wakatlu nafsi alatii naftii in la dilo xaramallahu ilahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq lagu dila mooyaane naf ilaahay in la dila uu xarimay ama muslim ha gaal ahaatee ilaa bilxaqi in waddadii xaqiheed gaal xarbaa ah weeye ku kafaalay iyo xuduud ku dhacay oo muslimaho xad waajibsaday weeye oo laa ilaha ila allahu muqtadayaadkay meel kaga dhacay kuwaas waa la laakiin qof aan in la dilo lagu ogoleen dilkiisa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay xataa gaal ha ahaadee walidalika nabiga alay slam wuxuu yidhi man qatala mucaahidan lam yurix raaixata aljanna gaal muslimiinta cahd iyo heshiis iyo ballan kula jira ninkii dilaa jannada urugeeda galitaan iska dhaaf uma helayo rasulka sal alla alay slam wa aklu riba ribada in la cuno dunuubta waaweyn lagu halagsado kamida wa aklu maal yatiim adoonta xoolahooda intaas u keenay musanifka shaahidka xoolaha adoonta la cuno watawalli iyo in la cararo yoomazaxfi zaxfi gurguuradka dagaalka iyo marka dagaalkii muslimiinta iyo gaalaha isku soo baxaan oo laisku safto inaad meel banayso oo cadowga ay meesha ay ka soo geli u banayso aad biiq iyo cabsi iyo fuliynimo aad dadka tusto jabintaas aad dadka jabisay dunuubta waaweyn bay ka mid tahay waqad lmuxsanaat gabdhaha muxsanaadka ee cafiifaadka ee dhowrsoon almu'minaat alla rumeeyey iyo rasuul alkhaafilaat xanta la xamalayana waxba waxa lagu xaminna aanan ogeynba zina lagu sheegayaa waa zinaysatay iyo suuqay gashay way tumataabaa laleeyahay waxa la yidhaahda zinana weligeedba kumayna fikirinba haafilo wey alkaba ah waxaasoo dhan gabdhaha noocaasa in wax laga sheego naar baa lagu galaa muubiqaad wey baabu qowlillahi tacaala yasaluunaka can yataama waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow agoonta iyo xoolahooda sida loola dhaqmi qul waxaad tidhahdaa islaaxu lahum khayr in wax loo hagaajiyo waxooda loo yaryareeyo wax ayaga ay leeyihin waxay isticmaalaan wixii kale meel loo dhigo saas horta fiican haddii markii waxaa loo dhigo layidhi waxooda ay hallaabayaan baahi inahaysa idinkii wixii meel loo dhigayna waxaa meel ooli karin weeyaan wain tukhaaliduun haddaad isku darsataan fa waa walaalihiina dee haddaad isku darsataan ood waxaadi wixiis isku darsataan sada wixii dhinac ka cunadna dhinac ka cunto shaqadiina u taagnaato waa fiican tahay haddaad hambadiisa aad meel dhigto tiraahdo meel u dhiga yaa loo dhawaanin baan baabiyadiy waxaay noqonaysaa waxaan la cuni karin berri waa la tuuraya marka inaad la cunto oo aad isagana wax ka siiso waxaada isagana wixiisa wax kaa siiyo shaqadiina xoolihii aad u taagti suuna baabi'in ayaa la rabaa wallahu ilaahu yaclamu waa ogyahay almufsida min almuslix oka intaa lagu soo koobay nawaayaadkaadi iyo quluubtaadii iyo niyad xumada qofka ku jirto iyo sida xunay wax u fasiranaayo ilahay waa la socda subxana wa tacaala wallahu ilahu yaclamu waa ogyahay almufsid midka mufsidkaa ee xoolaha agoontaa ku dhaaraamanaya cunaya boobaya meel muslixi ka u hagaajinaya ka tahay iyo waxgaaji rabbi waa kala garanaya isku darsadase walow shaa allahu hadduu ilaahay doonana laanatakum waa ina dhibi lahaa wax mashaqa ahoo ayna ka bixi karin buqoortiidii gelin lahaa ina allaha ilahi casiizun xakiim qof xoolihiisa aad hayso aadan taaban karin shaha ka cabbi karin meel aad u fadhiisan karin iska ilaalin maanta o dhan kala mari un waa dhibaata culays weyn wey laanatakum macnaheedu waxaa weeye la axrajakum waa dhibi lahaa wadayiqa calaykum caliili buu ina gelin lahaa waa canadkan aayadda ku jirta macnahaasay keenaysaa bimacna alxanadu waa miiq wey canad kaleo jirto wa canad oo ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi canat alwujuuh lilxayi alqayuum wa canad canada ayadu macnaheedu khabacad wey xalat lwujuh khabacat alwujuh lilxayi alqayuum lilxayi alqayuum waqad kaaba man xamala dulma khabacad way khuduucday wey oo way hogatay oo way cabsatay wa qaala lanaa sulaymaan sulaymaan binu xarbiya wuxuu nagu yidhi bule bukhaari xadaana xamaad xamaad ibnu zayd weyaan ibnu dirham ila xamaad ibnu salma tacliiq iyo waxaasu kaga wariyaaye musnadaadka uma jiro can ayub bin abi tamiim can naafican qaal maa radda ibnu cumaru ibnu cumara cabdullahi ibnu cumar ma radinin calaa axadin qofna kuma celinin wasiyata dardarankiisa ibnu cumar radia allahu canhu qof intuu u dardaarmay wari aniga xoolahan qabo aqoontaas adaan kugu ogahay ciyaalkaas iiga dambeeya oo u istaag intuu yidhi ma diidin cabdullahi bin cumar radi allahu canhu weligii ma diidin waa ka qaadi jira maxaa yeelay maksab kabiir ayaa laga helaa ana wakaafilu yatiimi fi ljanati kahatayn buu raadinayaa cumar cabdullahi bin cumar radi allahu canhu ninka agoonta kafaalo qaada iyo anigu sidaasaan jannada ku gelaynaa buu nabigu alayh salaam intuu labada farood ee farmunuusatada iyo fardhaxada uu saa iskugu qabtay intaasaan kala horeynaa wey jannada nabiga sala la ala saasu yidhi marka cabdullahi bin cumar hadduu qofku yihahdo agoontaadaan kaaga tagay kafiil ka noqo marxaba buu dhihi jiray wa kaana ibnu siriin maxamed binu siriin wuxuu ahaa axab alashyaai ilayhi wuxuu ugu jecel yahay wax fii maal yatiim xoolaha agoonka markii laga hadlaayo wuxuu u jeclaan jiray an yajtamaca ileyhi inay usoo kulmaan nusaxaa'uhu wa wliyaa'uhu agoonkan dadka ka naxaaya ee nusaxada wh u naseexeynaya ka naxi iyagoo wa awliyaahu qaraabadiisii ka diirnaxaaya kuwaasuu dhihi jiray lasoo soo aruuriyo oo fayanduruu deena ay fiiriyaan alladii qofka huwa khayru lahu u khayr badan war ninkii waa kan adoon buu noqday gacanteena magu soo dhacay yaan ku ogaanaa dadkii u naseexeenay ehelkiisii qaraabadiisii waxa u fiican markaasaa la marinaya ama qofka u fiican ee la dhigayao adiga carruurta lagu ogaan kara ama ha u dhowaada ama ka fogaade wa kaana taawus wuxuu ahaa idaa su'ila markii la weydiiye can shayin min amri yataama wax agoonta xoolaheeda kamida ah haddii masale noocaasa la weydiiyo qofkiibuu ku celin jiray aayaddan wuxuu dhihi jiray qaraha wuxuu aqrin jiray wallahu yaclamu lmufsida min almuslix sheekha xoolahaagoon maxaan ka sameeya saas saas weeyaano maanta in ma ordaayaay wallahu yaclamu lmuslixa min almufsid ilahay waa ku ogyahay xaalkaada haddaad muslix tahay oo islaax iyo wax wanaajinay kaa tahay mufsid haddaad tahay usoo gabanaya xoolaha agoonta oo meelu ka gaaraba haddaad tahay rabbi waa ku ogyahay wasayujaaziika waana ku abaalmarin doonaa waana soo maray wasayaslawna saxiiran ilaahiy subxaana wa tacaala wa qaala cadaa fi yataama saqiiri walkabiiri agoonta yaryarka iyo kuwa waaweyn ilan isagoo weyn baa agoon noqon karaaye laa yutma bacda alixtiraami xadiid wey laa yutma bacda alixtiraam qofka markuu qaan gaara kadib agoonnimadu way dhammaatay laakiin waa goorma fiina anasa minhum rushdan wey haddii uuna qofkii waxbaba kala garanayn waxbaba kala maarayn karin wuxuu gacanta loo dhiibaba laga dhici oba uuna maarata maamuli karin gar hatuu ka soo baxaa tacban wey cabdullahi bin cabaas saas u dhihi jir radi allah canhu fi saxiix muslim ninkii najdat alxuruuri ahaa markuu su-aalo dhowra soo weydiiye uu yidhi mataa tanqaicu yutmul yatiimi agoonka agoonnimadiisa goormay dhammaataa wuxuu yidhi isagoo garlabu agoon noqon karaa buu yidhi haddiiba waxba uuna qaban karin nin wax maamulan kara uunan ahayn Ah, waba agoon waad weynaatay intii lalasii dayn maayo wixii maalin buu kaga bixiba see la yeeli xikmada shareecada marka wuxuu leeyahay cadaaf iyo taaba saqiir walkabiir ama shariif iyo wadiic qof qiimada iyo ka hooseeya marka laga hadlaayo yunfiqu lweliyu weliga mas-uulka kaa ah wuxuu ku nafaqeen calaa kulli insaanin qof walba biqadrihi asaga qadarkiisa min xisatihi ah, asaga qadarka iyo baahidiisa intay dhan tahay min xisatihi qaybtiisa iyo xoolihiisii buu ka masruufi xoolay leeyihiin kan wuxuu rabaa in fi iyo laga bixiyo iskuulka laga bixiyo kan caafimaad buba u baahday kan in gabadh loo guuriyo u baahday haddii xoolihii mamaalaysan karinkaana ay gaareen arrimaha iyagaa nin walbaba xisadiisi iyo nasiibkiisa iyo qadarkiisa laga masruufaya oo laga bixinaya saasuu dhihi jiray qaala almusanifu raximah llah baabu istikhdaami lyatiimi fi safar agoonka in la khaadimsado safar wixii la gelaya walxadari xadarka wixii la degan yahay meesha haween waxay soo qaar agoonka dadka qaar baa agoon weeyaan waxba waa loo dhiibanin ama waxba waa la weydiinin yanaa haddiiba ayan wax dhibaataana yeelaynin asagana danba ay ugu jirta tababar iyo muxuu ahaa tadriib uu ka helaayey iyo dadka uu khidmaynayo wax ka baranayay iyo dadka wanaagsanee rufaqadae la rabo inuu kamid ahaayo la socday iyo arrimahaasuu ka faa'idi istiqdaamu lyatiimi fi safar walxadar ida kaana hadduu yahay salaaxan lahu khidmaysigaa la khidmaysanaayo hadday asaga salaax u tahay oo suubanaan iyo wanaag iyo faa'iida uu ka heli tarbiya uu ka heli maalan tacliim buu ka heli rufaqaau saalixiin dhan wanaagsan buu ka heliy u socdo ayuu ka heli asaga laftirkiisa xooga loo laabi saasa radbixiisa ku jirta marka salaaxadu ku jiro dhibaato male wa nadri ummi wa baabu nadri ummi hooyadu inay fiiriiso aw zawjiha ama haweenaydaasi agoonlayda ah ninka qaba ee carruurta kale agoonta gacanta ku haya lilyatiima agoonka inay fiiriyaan hooyadu ilmaheeda agoonta gacanta ku hayso waxay u aratay dan inay ku jirto way ku bixin kartaa war meesha aad hebeloo adi maarata kula joogo meeshaa maarata way dhihi kartaa ninka rabiibka ay u yihiin ee gabadha guursaday agoonleyda ah ee gabadh caruurtaas gacanta ku hayana isagona sidoo kale haddii maslaxo u arka waa maslaxada ilmaha waa ka talin karaa agoonka maarata maada dhalinna ee looma tihiine iskaga foga la dhihi maayo xadaanaa yacquub bin ibraahim bnu kaiir waa dawraqigii yacquub bin ibraahim bnu kaiir dawraqi axadu eh, culamaau mashaayikh sita weyaane qaala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil bn ibrahim bn قال xadaana cabdاlcaزiiز bn suhayb can anas bni maliki radi اllahu canhu qaal qadima rasuulu lahi salى اllahu alيه waslam almadiina nabigi ilahay magaalada madiinu soo galay markii u horraysay wey iyuu hijradii maka ka imaaday madiine soo galay laysa lahu khaadiman isagoon khaadim wadanin rasuulka calayh الsalaatu wasalaam xataa reero sawda oo marka ku nikaaxsan iyo faaduma afwan caaisha laysa lahu khaadim khaadimna ma laha faakada abu dalxa abu dalxa wuxuu qabtay biyadii gacantayda buu leeyahy anas abu dalxana wuxuu qabay anas hooyadiis rabiib gurigiis ku nool wey faalaqa bi wuxuu la ilaa rasuulila nabiga calayh salaatu wasalaam hooyadiisna waa ku raacsaneen way ku tashadeen faqaala wuxuu yidhi abu dalxa yaa rasuula allah ina anasa wiilkan yare anasa qulaamu waa wiilka yisun caqli badan falyakdumka ha ku toban sanuu markaa jiraa ha ku nabi allah wixii maaratagan keeno hebel igu yeer iyo hebel wax iga soo qaad iyo biyaha ii keeniyo waa kugu filan yahay qaala wuxuu yidhi anas faqadamtu waan u khidmeeyey qadamtu nabiga calayh salaam fi safari wاlxadari hadday safar lagu jiro iyo haddii la naga yahay intaba nabiga waanu khidmayn jiray alayh الsalaatu wasalaam maslaxadiisaa ku jirta nasiib buuba yeeshay khaadimu rasuuli اlaahi ayubu noqoyba radia allahu canhu ardaa maa qaala lii ima dhihin nabigu lishayin wax sanactu waan sameeyey lima sanacta haada waxaan maxay u samaysay haakada sidan ugu samaysay iguma canaananin walaa lishayin shay lam asnac waanan samaynina lima lam tasnac maxaad u samayn weyday haada waxaan haakada sidan ugu samayn weydana ima dhihin rasuulka sal allah aleyh waalih wasalam yani wuxuu ka sheekeynayaa anas toban sano nabiga la noolaa calayhi salaatu wasalaam hal maalin baad qofka ku baran kartaa dabeicadiisa iyo akhlaaqdiisa toban sano ka wana qofkaa la nooleed wuxuu ku soo gabagabeeyey weligii imama canaananin rasuulka aleyhi salaatu wasalaam ima canaananin waxaa maaadi iyo waxaa ma sameyn iyo waa dhihi jiray intuu marka qaarkeed wax u dirsado oo aras u yidhaahdo ma samaynayo waxaad ii dirtay oo nabiga ka daba imaado isagoo carruur la ciyaarayo oo halkaa madaxasaa u taabto ayuu qosol nabiga calayh salaatu wasalaam u muujin jiray u qosli jiray meeshaan kuu diray maaadi buu dhihi jiray alaana adhab yaa rasuula allah waa ka dhihi jiray anas radi allahu canhu arda baabun idaa waqafa ardan qofka hadduu dhul waqfo oo walam yubayin ilxuduuda dhulkaa xuduuddiisa iyo seerihiisana uunan caddaynin fahuwa jaaisu waa iska banaanta waxan waa iska sadaqo xadkiisa natus agga xagga natus iyo keen iyo warqadaheedii iyo sabarlogadeedii iyo muxuu ahaa totaliidka keen waxba laazim lama laga dhigi mahayo walam yubayin اlxuduuda fahuwa jaa'izun waa iska bannaan tahay waa goormase waa ida kaanat اlardu mashhuuraة اlmacaalimi laa yuxtaaju ila dikri xuduudiha ardada hadday tahay ardo xuduudkeeda siiradeeda iska cadda tiir baa halka ka muuqda ku kala ka muuqda ama gurigaayo gurigaas udhexaysa dhulka waa kan kaas horka waxba maaratay la su-aali mahayo in wax caddeeyana waxba laazim maaha laakiin meeshii meel hadhow khilaaf ka imaan karo dhinac laga soo geli karo isaga naftirkiisa muhon kara dib u soo noqon karo hadday tahay waa ila dadka dhulka aad boogu imtixaaman yahay waxbaan bixiya intii la yihahda dib iskaga noqon karaaye ha laga sugto wey wakadalika sadaqa sadaqadana waa sidaas oo kale ayadana waa in in la cadcadeeyo dhulka dhul sadaqa hadday tahay waxba laazim maaha bu ka wadaa laakiin wixii shaki keeni kara iyo khilaaf iyo hadhow isku qabsi waa loo baahan yahay xadaثna cabdالlah بn maslamta can malik bn anas an isxaaq bn cabdillahi bn abi طalxata anahu samica anas bn malik buu maqlay adeerkiis wey radi allahu canhu ila cabdullahi bn abi dalxay waxaa walaalaha anas xagga hooyada yaquulu anas anagu maqlay kaana abu dalxa wuxuu aha aktar alansaari bilmadiina ansaarta magaalada madiina dega ninka ugu badan maalan xoolo min naqli weliba agga beeraha xagga beeraha iyo timirta marka laga hadlaayo abu dalxa ugu horreeyey wa kaana axaba maaliya xoolihiisa wuxuu ugu jeclay ilayhi bibayraxa beerta bayraxa la yidhahdo mustaqbilat almasjid masaajidka nabiga kusoo jeeday gadaal bay ka jirta masaajidka nabiga oo ayadaa kusoo jeeda masaajidku ma soo jeedo ayadaa ka dambaysa labadaa mustaqbilat almasjidi wa kaana nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu ahaan jiray yadkhuluhaa kii gala oo wayashrabu caba bilmaain biyaho fiiha beerta dhexdeeda laga helo dayibin macaan ayuu cabi jiray nabiga calayh salaatu wasalaam qaala anas baa wuxuu yidhi falama nazalat markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abu dalxa istaagoo faqaala yidhi yaa rasuula allah aayaddu wax kale lama hadlaysa anaga nala hadlaysa in allaha yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu ilaad ka bixisaan mima tuxibuun biri iyo khayr meesha loo rabay ma gaari kartaan wa ina axaba amwaali xoolahayga waxaan ugu jeclahay ilaya aniga bidawxaa baan ugu jeclahay wainahaa beertaa bayraxaa sadaqatun sadaqa weye lilaahi alla dartii ayaan u sadaqaystay arjuu birahaa khayrkeeda iyo wadukraha kaydkeeda iyo wixii wanaagahoo laga helaya tawaabkaasi cind allahi ilahay agtiisaa berri ka sugayaa oo ka rajaynaya markaasaa baahidu aad u badan tahay markii ilahay loo tago subxaana fadaxha deji xayu araaka allah meeshuu ilaahay ku tusay ijtihaadkaada iyo araggaada yaad ku bixin kartaa oo u fasaxan tahay faqaala nabigu wuxuu yidhi bakin dalika maalun raabix waad guulaysatay waa shaka ibnu maslama shakiyey cabdullahi ibn maslamata ibnu qacnab waqad samictu maa qulta waxaa tidhise waan maqlay abu dalxow wa innii araa waxaan arkaa an tajcalahaa inaad siiso fil aqrabiina qaraabadaadii ku dhowaa qaala abu dalxa wuxuu yidhi afcalu dalika ya rasuula waa yeeli faqasamaha abu dalxa fii aqaaribihi wa bani camihi qaraabadiisii ay maadeertii xasaan iyo ubaya ay ka mid yihiin buu u qaybiyey wa qaala ismaaciil wuxuu yidhi ismaciil bin abi uways wey wa cabdullahi binu yuusuf tanisigii wey wa yaxya binu yaxya can maalik ay ka wariyeen raayixun bilyaa marka raabixun waa bilba iyo raayixun bay isku hayaan ribix iyo faaida laga helay wey waad guulaysatay wey xadaanii moxamed bn cabdiraxiim ahbarana ruux bnu cibaadata qaala xadaana zakariya bnu isxaaqin qaala xadaanii camar ibnu dinaar can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajula nin baa qaala yidhi lirasuuli illah nabigi ilaahi sala alla slam wuxuu ku yidhi ina ummahu tuwufiyat in hooyadii la oofsaday iltifaad wey ina ummi ma dhihin ina ummahu nin kula hadli waa la oofsaday yanfacuhaa ma waxaad mu u tarayo in tasadaqtu haddana wuu noqday takalumkii bu ku soo noqday in tasadaqtu canhaa haddaan ka sadaqeeyo qaala nabigu wuxuu yhi nacam haa qaala fa ina lii mikhraafan baaban leeh beer saa loo guro timirta iyo madax laga soo walwaalo ayaan leeyahay fa ana ushiduka waxaan ku maragelinayaa inii ushiduk waxaan ku maragelin anii anigu qad tasadaqtu bihi canha inaan sadaqaystay hooyada xaggeeda ka sadaqeeyey aw xuduudeedii lama dhihin intaas uu keenay bukhaari walam yubayin اlxuduuda baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa waqafa jamaacatun jamaaca waxay isku waqfeen arda dhul ay lahaayeen boos weyn lahaayeen waxay dhaheen war dhulkan aan sadaqaysanno hor alla iyo habeen aakhiro aan u baxsanno ardan dhul mushaacan isku dhex jira mushaaca waxaa weeye ardada aan xoolaha qaybsaneen ayaa mushaac la yidhahdaa wa qaybsana waa isku leeyihiin intan anaa iskale intan aan iskale ma taallo waa isku wada leeyihiin mushaac fa huwa jaa'izun way bannaan tahay ay isku dari karaan xadaana musdad bn musradin qaal xadaana cabdwari ibn cabdisamadin qaal xadaana abu tayax wasmu yaziid ibnu xumayd abu tayax can anas bni malik albasri radi allahu canhu khadimu rasuuli illah qaala amara nabiyu sala allah alay waslam wuxuu amray bibinaa'i masjidi masaajid in la dhiso markuu madiine yimid waxa u horeeya goob muslimiinta ay iskugu imaato allana ku caabudo xarun waa inaan samaysana layidhi masjid baa laga bilaabay faqaala nabigu calayh salaam meeshii marka dhaxda aheed ee ku habooneed waxay noqotay meel reer bani najaar ay leeyihiin oo qoro agoon ay leeyihiin wuxuu yidhi nabigu yaa bani beertiinan wixii dhaqaalood ku rabtaan oo iiba sheegta waa la gadye ah, ma diidi karaan maxaa yeele waxaa ku dhacday maslaxa caama dan guud baa laga rabaa in lagu fuliyo waddaa ku soo martay masjid baa kugu soo hagaagay qubuuraa kugu soo hagaagtay dan caama ceelal iyo bohorlaa ka dilaaca loo baadayo tabada weyna adiga waa lagaa rabaya marka dhaqaalo weydiisaa lagu leeyahay maradaa fifsanaysaa yaa bani najaar faamuruuna iga gorgortaan bixaayatikum haada dhulkiinan qaaluu waxay dhaheen laa wallah inaanan gadaynin in laa nadluba aanan dalbaynin famanahu lacagtiisa ilaa ila allah ilahay baan ka rabnaa xoolihii iyo dhaqaalihii masaajid beersi laga dhisi lahaa lacag ku qaaban meenne ilahay dartii baan u baxsanay saasay ku dheheen nabiga sala allah alay slam waa ardu mushaac wey marka agoon baa iska leedahay adagana de odayaal bay ka waxbay ku lahaayeen baabu lwaqfi kayfa yuktab ha la qoro haddii la yidhaahdo qodobada la qori iyo buruudda ay tahay waqafka in laga helo maxay tahay xoolahan waqaf weeyaan intaad tirahdo inaad hadalada dib ugu noqoto iska maamulato ma aha sax kayfa yuktab culamo bun baa jira oo la ogoleen in laga leexiyo waqafka xadaana musdad bn musanadin qala xadaana yaziid bn zura qala xadaana ibn coon cabdulahi ibn coon can naafici mawla bni cumara can ibni cumara radi allahu canhuma qaal asaaba cumaru cumar baa wuxuu helay bikhaybara arda dhul buu ka helay waa soo maray thamki dhulkilgi jira wey faata nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi asabtu arda dhul baa helay lam aanan helin maalan xoolaqadun weligay anfasu iga fiicanoo ka jeclahay waxa u fiican bay rabaan ina baxsadaan oo janno ku helaan ilah iftiisa wixii ah wax walba ka wanaagsan oo ka qiimo badan fa kayfa taamurunii bih <clears throat> saad ii amraysaa nabi allow qaala wuxuu yidhi inshita haddaan rabto xabasta waxaad xabisi xabsigu waa waqafka ayaa waxaa la yidhahdaa taxbiisu اlasli wa tasbiil اmanfaca <clears throat> asalka waqaf ka dhig wa tasadaqta waxaad sadaqaysanaysaa biha manfacadii wixii ka soo baxayna sadaqayso dhulkasta yaan laga bedelin sidiisa iyo beerta fatasadaqa cumaru wuxuu ku sadaqaystay sidii uu nabigu yidhi calayh salaam wuxuuna qolada qodobadii lagu heshii ee waqafka la rabay in la yidhahdo waa kuwan annahu laa yuwaacu lama gadi karo asl hallukeedi waqaf waa waan gadi lama ogolo hal mar bay culimmadu sheegaan hadduu waqafkii noqdo waqaf mahjuur ah wixii markii hore uu ka dhisnaaba maba shaqaynayaba saylayadi maba shaqaynayo suuq bay ahaan jirtay bakhaar weyn bay ahaan jirtay masaakiinta waa laga kelisan jiray ama dhaqaalaha la gelin jiray waxaa ka bixi jiray suuqii baa intuu guuro meel kala tegay axyaa sakaniya ma meeshay noqotay meel la degi karo oo reeraha ay degaan bay noqotoon suuq ba ka suuroobayn saylayadi markaasoo kale tasaruf waa lagu tasarufi karaa waa lagu tasarufi karaa xataa masjidka naftirkiisi haddii meeshiisii uu masjidnimadiisii uu ku shaqayn waayo oo meel kale ay arrinti noqoto ama sidiisii ay ku socon weydo waa la bedeli karaa meel kalea masaajidka loo rari isagana booskiisi kale looga faaiisan karaa way sheegeen culamada imam ibnu taymiya raximahullah fi fataawihi aad ba uga sheekeeyaan ayib marka wuxuu leeyahay alla yubaacu asluha dhulka asalka waxaa weyaan la geli karin walaa yuulad qof lama hibayn karo lama siin karo walaa yuurad lama dhaxli karo hadduu qofkii waqfay uu dhinto aabbahanaa lahaan jira ma dhihi karaan filfuqaraa'i baa lagu bixinaya fuqarada in la siiyo wlqurbaa qaraabadiina waa cuni karaan wariqaabi addoommihii la xorooyay fi sabiili illaahi wa fii sabiili illaahi mujaahidiintii jihaadayey wadayfi martidii wabni sabiili dadka musaafirka socotada ah sahayda ka gooyeen oo tigidyaha ka gooyeene socotada ah waxbaa laga siini waka laa junaaha calaa man waliyaha waaka waxyaala la qorayo ee haddaad rabto inaad ku siyaadsato laa junaaxa dembi korkiisa maahana calaa man qof weliyaha xoolaha waqafka u taagan an yakula minha bilmacruufi si macruufa ah inuu cuno ama adi ahow ama qof kala ahow qofka waqfay qofku hadaba aw yudcima sadiiqan inuu quudiyo saaxiibkabaa ku imaada adiga waxaa lagu ogolaya wax ka cuntaa lagu yidhi saaxiibkabaa kuu yimid oo maanta marti kuwa ah, uu kula joogo kula sheekaysanayo shaah inaad keligaa shubato asagana uu shaalaan noqdo ma dhici karto marka aw sadiiqa aw yudcima sadiiqan waad ka quudin kartaa waxyaalahaas oo kale oo dhan shareecadu waa iska inay ka laabatay ayra mutamawilise <clears throat> in xoolo laga dhigo oo xoolo loga tabco maya fiihi waqafkaasi oo la xoolo ka tabco taasaan la ogoleen afkaada kaga dhereg saaxo caawa lagaa marti sooro beri iskaga tag baabu lwaqfi lilqaniyi waalfaqiiri wadayf waqafka waxaa wax loo waqfi karaa faqiirka lilqaniyi qofka qaniga xoolaha leh waalfaqiiri faqiirka wadayfi intaba waqafku wuu soo gaari karaa siduu ku soo gaari karaa qofka wax waqfaayay ku xidhan tahay siduu u waqfayo wuxuu ku waqfo isagaba hadduu yidhaahdo dadkaasa wax ku leh waa xoolay leeyihin la dhihi maayo yani sadaqada kale waa ka duwan yahay xadaana abu caasim الnabiil الضaxaaq ibn mklad qaal xadaana ibnu cawn can naaficin can ibni cumar ana cumara radi allahu canhu wajada maalan xooluu bikhaybara ka helay dhul buu ahaa dhulbeeraad oo timir ah faata nabiya buu u yimi sal slam faakbarahu qaala in shita tasadaqta biha waa sadaqaysanaysaa fatasadaqa biha wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqara fuqaradii kuwaa garanay waa fuqaro walmasaakiina garanay waa baahan yihin wadil qurba iyo wadayfi martida aqniyay noqon karaan qaraabadaada layidhi qaraabadaada ku bixi qaraabadaa marka dad baa dadbaa qaad baa xoolo lahayn lama kala qaadin tarkulistifsaal qaacidadii baad ku jababinaysaa marka qaala almusanifu raximah llah baabu waqfi lardi lilmasjid dhul in la waqfo masaajid lagu dhiso ninbaa wuxuu ku dhul baan hayaa waqafa masaajid lagu dhisaan rabnaa igala wareeg oo hebelow ayuu ku yidhi aad iskaga ilaali aada iskaga jir laablakaca noocaas oo kale ah dhul baan hayaa masaajid laga dhiso aad ha la iskaga ilaaliyo hadda zamankan la joogo iyo weliba xaalaadkan iyo meelahan la joogo aad ha la ilaaliyo dhibaato badan baa ka dhacday dhulka waa waqf intuu yidhaahdo gacanta kuu geliyo maalintaad dhisto inuu imaamka kugu qabsado oo muadinka kugu qabsado oo washmanka kugu qabsado oo wixii ka soo baxaya dhaqaalaha kugu qabsado maalin dambana uu kaaba fiijaa iman mararka qaar mararka qaarkood aabbahay baa waqfay ayaa laga baxsan lahay isaga xataa maa wax waqfay aabbihii umadihii hore dhintay ayaa looga baxsan lahayo masaajidii mar walbaba gacanta ay ku dhigayaan marka dadka noocaas oo kale waqafba aan garanaynin ama waasic diini aan lahayn ee hadhow dhibaato iyo khilaaf gelinaya meeshii duulcibaadadaha lagu cibaadaysanayay aada iskaga ilaaliya aad iskaga dhowro wax lahubown ha noqoto meel iskaga xidhay xadaanii isaaq <clears throat> isxaaq ibnu mansuur ahbaranaa cabdisamad ibnu cabdilwarithin qaala samictu abi abai baa maqlay buu le cabdisamad weeyaane qaala xadaana abu tayax yaziid bnu xumayd qaala wuxuu yihi xadaanii anas bin malik radi allahu canhu lama qadima rasuulu lahi sal sl madiina amara bilmasjid masaajid hala dhisu yaha laga bilaabo waxaan qabanayno markaasuu qaala nabigu wuxuu yihi ya bani najaar dhulkooda waa lasoo helay nimanka reer bani najaar dhulkooda iyo booskooda ku haboon masaajidka townka in laga dhiso mucdi ku yaallaa faaminuuna ila gorgortama xaa'idakum beertiinan iyo dhulka dhul waxaa geela timira iyo meelo xabaalaana ku jireen haaday kana maxaad qaadanaysaan faqaaluu waxay dhaheen laa wallahi laa nadlubu amanahu ila ila allah ilahay dartii baan u baxinay sidii bay noqotay masjidka nabiga calayh salaam waqaf buu ahaa dhulkaas dad baa waqfay ilaa maanta ayaa loo cibaadaysanaya ajriga fabaaboo socda nasiibka halkaas <clears throat> baabu waqfi dawaabi jamcu daaba daabadda <clears throat> in la waqfo dameeraha iyo fardaha iyo awrta iyo wlkuraaci in la waqfo fardaha kuraacu waa dawaabtay ka mid yihiin waa cadfu alkhaas cala alcaam fardaha khaylka yaa kuraac la dhahaa wlcuruudi badeecada iyo alaabada in waqf la bixin karo saxamo iyo fijaamo iyo darmuusyo iyo ayaa tii wakaas halkaasi olayaan farinjeer baa meel dhigtay waxaa tii farinjeerkaasi biyihiisa haliska cabo sabiil baa la dhahaa sacuudiga sabiil bay dhahaan farinjeer biyo un iska yeelo oo macaan oo mxuu ahaa qabow oo qoraxdii oo kululdeena un koob intiisaa loo suro markaad qofku soo maraba uu iskaga shubano iska cabi nin walba meel buu ka dayay jannadiisi iyo lacagaha la yidhaahdaa in waqaf loo baxsan karo marka waxaabakaas isku aruuriya waxay noqonaysaa waqfu lmanquulaat ayaa la isku dhahaa waxyaalaha aan caqaarka iyo maguurtada iyo dhulka aan ahayn inuu waqaf geli karo oo masala khilaafiya lakiin bukhaari raximahullah arrintaasa waa qabaa iyo madhab jiro wey wa qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yidhi fii man jacala alfa diinaarin fii sabiili illah kun diinaar ninkii ku bixiya fii sabiili lah wuxuu kunkaa diinaar waa waqaf haska wareegto halgu musharo wixii ka soo baxo ziyaado ribaxa hala bixiyo oo masaakiinta la siiyo hal lirajuli ninka mu u bannaan yahay ninbuu iloogu dhiibay hal lirajuli mu u bannaan yahay ninka asaga wax waqfay an ya ayib wadafaca ilaa qulaamin lahu taajir fii man jacala alfa dinaar fii sabiili illahi qofkii wadada ilahay ku bixiya oo wadafaca u dhiiba ilaa qulaamin lahu addoon uu leeyahay taajirin ka mujhtarayo yatajiru ku tijaarinayo bihaa xoolahaas ku kunkaas ila waa lacago haddii markaaba laiska wa dhammaani marka ku shaqeeya waxa riica ee ka soo baxaya iyo ribaxa ayaan wax ku bixinaynaa intanna madaxeeda iyo ra ha shaqeeyo ayuu yidhi wa jacala ribxahu faa'iidada ka soo baxayso wuxuu yeelay sadaqatan lilmasaakiin walaqrabiin waxaa ka soo baxaya imaamidu faa'iidada fuulaysa yaan masaakiinta iyo qaraabada siinaynaa buu yidhi hal lirajuli ninkii ma u bannaan wax sadaqaystay an yakula inuu cuno min rixbi tilka alfi shayan ah, kunka asagaa ribxiisa ka soo baxaya inuu wax ka cuno mu bannaantahy wain lam yakun jacala ribxaha sadaqa sadaqa xataa hadyuuna ku dhawaaqine filmasaakiina bay sadaqa u tahay xataa hadduuna dhihin waa qaaya oo mubaalaqa wey xataa hadduuna sadaqa filmasaakiin uuna dhihino wax kale uu ku wafaxataa ninkii asalba kun ka bixiyey ribxii uu yidhi waa sadaqa waan bixinaya wax ma ka cuni karaa qaala wuxuu yidhi zuhri laysa lahu an yakula minha kama cuni karo maxaa yeelay xoolihiisi maaha waxaan waa waqfay naadirna baa ka shaqaynaya xoolahan marka see ku cuni xoolaha nin baa ku shaqaynaya oo u taagan oo maamulay ninka ama wax ka cunad wax orhay asagase maya xadaana musdad qaal xadaana cubaydullahi qaal xadaana naafic an ibni cumar radi allahu canhuma ana cumara cumar bn khadaab jacala calaa farasin faras buu ku bixiyey lahu asaga u lahaa fii sabiil lahi buu ku bixiye wuxuu yihi faraskan hebelow ku jihaad acdaaha rasuulu lahi sal slam intuu u dhiibay lahu faraskii faxamala calayha rajula nabiga nin usii dhiibay waa ti abudalxo kale oo fadaca xayu araaka allah oo kale u dhiib marka qofkay kula noqoto ninbuu nabiga alai slam u dhiibay heelsii fa ukhbira cumar waxaa loo sheegay annahu ninkii loo dhiibay neefkii ama faraskii qad waqafa inuu soo joojiyey suuqa bibayciha yabiicuha uuna galayo war faraskaada suuquba taagan yahay fii sabiililah lagu ogaa fasa'ala rasuulalahi sal slam wuxuu weydiistay an yabtaca inuu soo gato oo ku soo ceshado xeradiisii faqaala wuxuu yidhi laa tabtaacaha soo gadanin walaa tarjacanna yasoo celaynin fii sadaqatik sadaqadaada tarjicana fi sadaxa ku soo ah, cesheen bu nabi sal slam marka waa manquulaad soo maarti kuuma soo noqon kartaadi mana soo gadan kartid ribxiina waxba kama cuni kartid haddaadan naadir ba ahayn baabu nafaqati alqayimi lilwaqfi nafaqati alqayim qayim iyo naadir iyo wakiil iyo waa isku mid xoolaha waqafka isma wadi karaana waa in la wadaa gacanta lagu hayaa qofka u taagan nafaqadiisa ah, nafaqat lqiyami ninka u taagan ee u qumaaya liwaqfi waqafka masruufkiisi iyo nafaqadiisii meeshaasi ku jirtaa halkaasi ku jirtaa xadaana cabdulahi bn yusuf atanisi akhbarana malik ibn anas an abi zinaad an acraq cabdiraxman can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allah alay ali wasalam qaal laa taqtasimu warafatii buu nabigu yidhi warafadayda ma qaybsanayso diinaaran shilin dahaba walaa dirhaman dirham midna ma qaybsan doonaan muxuu warafatii u yidhi marka warafadaydii muxuu yidhi bictibaari quwa wey quwat waari bitaaliyin gabadhiisii oo binti sulbi ah adeerkiisa oo shaqiiqa oo cabaas ah way joogaan quwadii weyl quwat alwaari way leeyihin laakiin maanic kala hortaagan oo waxaan waa rasuul waa nebi xoolihiisa lama dhaxlo tana hortaagan mooyeene wasfigii warahaarnimada ahaa iyo quwadii way leeyihiin iyo manziladii iyo martabadii way ku fadhiyaan dadkii noocaasa martabadaa ku fadhiyey ani nebi baan ahay waxba ma qaybsanayaan diinaara walaa dirhaman maa taragtu waxaan ka tagaa bacda nafaqati nisaa'i haweenkaygayo eh, nafaqadooda iyo wixii ay masruuf ka dhiganayaan markii laga gooyo wa muanati caamilii ninka ii shaqaynaya ee beerta u taagan naadirwaqafka halkaa wey marka shaahidka musanifka wa muanati caamilii intaas u keenay bukhaari qofka naadirka ee beerta falideedi iyo shaqadeedi iyo goynteedii iyo ugeynta haweenka u taagan markii muantiisa iyo nafaqadiisa laga gooyo wixii ka soo haray fahuwa sadaqatu sadaqa weeyaan marka nabiga alay slam beerihii iyo dhulkii u ka tegay fadag iyo banu nadiir iyo sahmahu fii khaybar intaasoo dhuluu ka tegay rasuulka alayh salaatu wasalaam waa sadaqaystay ehelkiisa wixii dhaxal ku lahaa dhaxal ma jiraa la yidhi ah, laakiin xaasaskiisa nabiga umahaatulmuminiinkii masruufkoodaa laga siin jiray dhiilkooday ka qaadan jireen ah, dhaxal ah oo ay qaateen ma laha ayagoo sahmi gaar ahoo gaar ay u waa jireen markii dambana ay qaybsadeen ishtarada fii waqfihi waqafkiisa wuxuu shardistay an yakula min waliyihi weligiisa inuu ka cuno wax qofka u tawalinaya mas-uulka ka dhulkan iyo waqafkan wayuukila waa cunsiin karaa waa siin karaa sadiiqow saaxiibkiisa soo boqd hayra mutamawilin maalan isagoo xoolo ka tabcanaynin baabu idaa waqafa ardan oo biiran hadduu dhul waqfo ama ceel aw ishtarada uu u shardistay linafsihi naftiisa mila dilaay muslimiin wuxuu yidhi aniga dhulkan waa waqaf waxa ka soo baxayana muslimiintaan kala mid ahay buu yidhi ceel weeyaan anigana hadda wadaanteeda ku dhex ridanoo qaybteedan ka cabbi oo qofkiisa ma soo gaare maya intiisa u waa ka leeyahay inta kalena muslimiinta kama laho waa isticmaali karaa waqafa anasun daaran anas binu maalik baa wuxuu waqaf u bixiyey daar guri uu lahaa madiinu ku lahaa waa kii basriga noqday basra u guuray ardada ciraaq u guuray halka ku dhintay marka markuu xajiga u imaado madiinata rasuulilahi uu imaado oo uu magaalada madiina ziyaaro u imaado daartiisii fa kaana idaa qadima nazalaha waa degi jiray daartaasu degi jiray markuu safar u imaado waqaf weeye maxaad u degi lama dhihi jirin marka wixii aad waqaftay adiga waqfa qaybtaada waad ka yar isticmaali kartaa inta aad nooshaa iyo wixii aad u niyootay watasadaqa zubayru zubayr ibnu alcawaam wuxuu sadaqaystay biduunihi daarihiisii buu sadaqaystay dhul uu lahaa iyo guryo uu lahaa buu sadaqaystay wa qaala wuxuuna yidhi dardaarankiisi lilmarduudati midda la soo celiyey cidday ku jirtay laga soo celiyey gabadhiisii gabdhihiisuu ka hadlayaa lilmarduudati midda gabdhaha kamidoo reerihi ay soo furaan min banaatii gabdhihiisa kamida la soo celiya waxay leedahay an taskuna inay degto hayra mudiratin ayadoon dadka dhibaynin walaa mudarin biha aan la dhibaynin ah, aabbahay baa lahaa intay tirada kama fiijin karto lamana dhibi kara gabadhaas inta ay ninla'aanta tahay guryaha iskaga jirto fain istaqnad hadday deeqtoonto bisawjin nin guursaday ku deeqtoonto falaysa laha xaqun xaq kuma le waa iskaga bixi tanu shardhistay wa jacala ibnu cumar wuxuu yeelay nasiibahu qaybtiisii min daari cumar cabdullahi bn cumar aabihii cumar buu dhaxlay abii cumar qaybta uu kaga soo hagaagtay dhulkiisii bidaara cumar kaga soo hagaagtay wuxuu yeelay suknan lidawi lxaajaati dadka xaajada iyo baahida uu saaxiibka ah ee min aali cabdilaahi cabdulaahi ehelkiisa ka mid a ah ayuu yidhi ha inta aniga aabbahay kaga soo hagaagtay wixii aniga gu abtirsada oo faracaygaa ah, baahanna ha isticmaalaan buu yidhi marka arrimahaas o dhan way bannaanta waqafkii bayna soo gelay adiga waxaad u waqafto unbay ku xihanta waxaad u waqaftay ku xidhanta wa qaala cabdaan cabdullahi bn cuثmaan bn jabl bn rawat اlmarwasi akhbaranaa abi can shucba bn xajaaj can abi isxaaq isri cmar bn cabdillahi almadani can abi cabdiraxmaan wasmahu cabdulahi bn xabiib asulami alkuufi cabdulahi bn xabiib asulami abi cabdiraxmaan ana cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu xayu xuusira xayuda bmanaa xiino wey riwaayo kale oo soo arorto xiino tiri xayu ee xiina goortii cuثmaan xuusira la godoomiyey markii cuثmaan la godoomiye gurigiisa la yidhi kama soo dhixi kartid niman fawdaawiyiin oo baabu fatna fitna ayay fureen ciraaq bay ka yimaadeen meelo badan ba iska soo mudaharaat dowladda ridaynaa bay dheheen waa cuثmaan bin cafaan radi allahu canhu ardaa khaliifatu rasuuli lah amiir اlmuminiin axad اlcasharati mubashirin fi اljanna qaraabatu rasuuli illah qiimaha badnaa ee fadliga badnaa ee waa wanaagiisa lasooba koobi karin ninkiiba waxay dheen guriga kama soo bixi kartid bay dheheen waxay kor tuuraadaan markii dambena waa kayba weerar ku qaadeen oo dileen marka gurigii intuu ku jira de masaajkii ma soo gaari kartid baa la yidhi ceelkii biyaha macaanaaye ruumaha kama cabi kartid baana yidhi dhanahama biyumaala siisiinoo fiifiiqsan markaasuu deena intuu maalin ka soo baxa gurigii saa uga soo fiiriyey usoo hanqaltaagay darishadda dadkii oo saa u kor tuuran kuwii cadowga ku ahaa iyo kuwii kaleba waa maqlayaan saxaabada nabiga alay slam qaar cali baa jooga oo sacad baa jooga oo dalxa jooga marka hadday way awood way leeyihiin ay dagaal ku qaadaan nimankan laakiin inay fidno bilaabato dhiig daatay ka baqaayaan tanay ka baqaayaan marka dhiiggaasi aad uga dhowrsanayeen bal si kale ku xalbismi doontaa ee u kaadiya bay islahaayeen arrintii waxay ku dhammaatay in cumaan la dilay radi allahu canhu ardaa markaasuu cumaan intuu soo fiiriyey wuxuu ku yidhi anshudukum ullah ilaahay baa inagu dhaariyey walaa anshudu mana dhaarinaayo ilaa asxaaba anabiy saxaabada nabiga xogagaalka handhaarina kuwan qowqaayiinta hadalka ooma jeedinayo asxaabaday maqlaysaay alastum miyaynan ahayn taclamuuna kuwa oga ana rasuul alahi sal slam qaala inuu yidhi sowma ogidiin man xafara ruumata ceelkaa ruuma la yidhahda dhinkii qobaa marka hore iib buu ahaa wuu iibiyey markaasuu waasiciyey wuu gaday man xafara ruuma ruuma ninkii intuu iibiyaa waasiciyaa falow janatan leeyahay falow jannatu jannu leeyahay nin yahuudiyaa lahaa oo markaa bacd riwaayaatna waxay sheegen muslim lahaaba xataa uu yidhi nabig alai salam caynan fi ljanna helaysaaye ma sadaqaysatid markaasuu yidhi xoolaba intaana ka naxa maehe yahuudi buu ahaa diiday inuu muslimiinta maarata siiyo iska siiyo nin kasta ka dhaansada hal qarbad wuxuu ka qaadan jiray saac raashin ama mud buu ka qaadan jiray ama lacag buu ka qaadan jiray marka man xafara ruumata falahu ljanna jannuu leeyahay intuu nabigu yidhi faxafartuhaa sokaan qoday oon aniga gaday maaha oon idhi wadaanta muslimiinta wadaantaydana kamid tahay kama xiga dalka kama xigo intaasuu keenay alastum sawmatihin taclamuuna kuwa waanahu nabigu qaala inuu yidhi man jahaza jaysha alcusra ciidankii tabug u duulaankii u dambeeyey ninkii diyaariyo qbanbaariyo sahaydii iyo wixii ku bixi lahaayeen siiyey falow janna jannu leeyahay intuu yihi fajahastu ani sooma diyaarin intaas oo neef oo geela oo raran sooma keenin qaala fasadaquu way u rumeeyeen bima qaala wuxuu yidhi waa runtaabay ku dheheen ah, marka maxaa dhacay maanta masaajidka nabiga alay slam buu ka hadlay wuxuu yii soarima waasicinin nabigu markuu maray lilahi bayta balada wahum mithla biljanna soarima waasicinin maanta inaan ku tukada laba ragcad ba ii diidantihin bu ceelkii nooc ahaana biyo cusbo oo dhanaa ayaan ka cabayaa buu yii kii macaana waa laii diidan yahay aniga aan gaday madluum buu ahaa nabigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam wabashirhu biljana calaa balwin tusiibuhu balaayo ku dhici imtixaan asiibi doona maceed janna ugu bishaaree wallahu lmustacaan buu yidhi cumaan radi allah canhu waa ogaa wa qaala cumar ba wuxuu yidhi fii waqfihi waqafkiisa uu ka hadlay laa junaaxa calaa man waliya an yaakul qofka tawaliyey ee dhulka gacanta ku haya aan waqfay qofka asagaa korkiisa dambi maa yakul inuu cuno saasuu yidhi haddee baabkeen muxuu ahaa qofka aw ishtarada linafsihi sooma ahayn cumar marka wuxuu yidhi laa junaax calaa man waliya yakul inuu cuno bukhaari raximahullah istidlaalkiibu kuu soo saaraya wuxuu yidhi waqad yaliihi lwaaqifu qofka waaqifkee waxa waqfay inuuba mas-uul ka noqo tawaliyana waa dhici karta wa hayruhuna waa noqon karta asaga muuna kala qaadin laa junaaxa calaa man waliyahu buu yidhi asaga inuu weliyana waa dhici karta fa huwa waasicun likullin buu leeyahay arrinta dhammaan marka waa u waasacay u tahay kii gacan kii wax waqfayna waa wuu soo geli karaa ninka gacanta ku haya waa cuni kara waa isticmaali karaa ayrkiina waa noqon kartaa walamru fi dalika waasic buu le raximah llah waa arrin waasa or taxjiir iyo cariiri ku jirin saasuu kuleeyahy baabun ida qaala alwaaqifu laa nadribu amanahu ila ila allah fahuwa jais waaqif wax uga faaida wuxuu yidhi dhulkan ama xoolahan ama waqafkan lacagtiisa ilaahay maan ka dalbaynaa hawaabkeeda iyo ajirkeeda ayuu yidhi fahuwa jais way bannaantah yacni ay siiqa siiqo kasta oo laga fahmi karo waxaan waqaf inu yaha waa ku filanta wax siiqo gaar ah oo laf iyo erayo gaar ah oo ilaa ilaa erayga ku dhawaaq la dhihi ma jirto wixii laga fahmi karo hebel dhulkii waa waqfay oo idil baa laga aqbali laa nadnubu amanu ila ila allahidaas waqfay noqotay xadaana musadad bn musaradi qaal xadaana cabdilwaarif can abi tayaax yaziid can anas bni malikin radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allah alay wasalam ya bani najaar haamiluuna ila gorgortaba bixaayidikum beertiinnii dhulkii idigu taalay qaaluu waxay dhi laa nadrubu amanu ila ila allah waqfay u noqotay masjid baa laga dhisay baabu qowlillahi caza wajal ilahay qowlkiisuu ku saabsan yihi <clears throat> yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow shahaadatu baynikum dhexdiina maragtiinnu iyo markhaatigiinnu idaa goortii xadara uu ku soo xaadira axadakum maxadkiin almowtu geeri ay ku soo xaadirto xidalwasiyati dardaaranka wakhtigiisa uu dardaarmayo shahaadadiisiiyo maragtiisu inaana waa labo dawaa cadlin cadaaladu saaxiiba minkum idinka muminiinta ama qaraabada ah aw aakharaani ama laba kale oo min hayrikum cadowa iyo gaalada ka mida waa in antum darabtum haddii aad safartaan fi lardi dhulka ku safartaan oo fa asaabatkum aynugu habsato musiibatu lmowti geeri musiibadeed aynugu dhacdo meel muslim buguna joogin haddii idingu qabto qofki unka agdhow wasiyada iyo dardaarankas u dhiib taxbisuunahumaa labadaasi wasiyada loo dhiibay ee makhraatiga ka ahaa wuxuu qofkaasi dardaarnaayey taxbisuunahumaa waad keenaysaan min bacdi salaati salaadda agteedaad ku xabisaysaanoo xillii salaada gadaasheeda salaaddaa lama sheegin casar baa laakiin la yidhi ayaad xabisaysaan fa billaahi bay ku dhaaranayaan maxaa dhaarta keenay shaki baa yimid laba qof baad marhaati gashan kartaa naftaadi kaa baxaysa labadii qof haddii laga shakiyo <clears throat> in wasiyadii iyo dardaarankii siday ahayd ayna u fulinin haddii laga shakiyo taxbisuunahumaa min bacdi salaad salaadda gadaasheedaad xabiisaysaanoo fa yuqsimaani waxay ku dhaareen bilaahi ilaaha weyn in irtabtum haddaad ka shakidaan baad dhaaranaysaan laa nashtari bay ku dhaaranayaan ma gadanayno dhihii wixii wasiyadahay anaga noo dhibay inaan wax ku gadano famanan oo aan wax qarinno khiyaano iyo waxqarin iyo been anaga arrintaasi kuma jiray ku dhaaranayaan walow kaana daa qurba qof lagu maqhraatikici qaraabadaana ha ahaadee walaa naktubu qarin mayno shahaadat allah maqhraatigii ilahay aan qaadnay anaga waxba kama qarinayna sida waxaan u sheegaynaa inaa anagu idan haddaan wax qarinno la min alaaimiina kuwa dambaabaan ku jiraa fain cuira haddii lagu daalacdo lagu ogaado lagu iktishaafo oo lagu xaqiijiyo calaa anahuma labadii haddaay dhaartay ay yidhi maqhraati baan hebel ugu dhahay wasiyadiisiiyo dardaarankiisa waa kan wax kale oo maaragtay uu dardaarmi ma jirto ayaa warkii laga qaatay oo laga yeelay waa maasantii liyo sidaa lagu kala tegey yaa dib baarid loo sameeyey fain cuhira haddii lagu ogaado calaa anahum istaxaqaa inay mutaysteen labadiina inay shari dhaaranay ama iman dambi inay mutaysteen haddii lagu ogaado faakharaan racfaan baa laga qaadanaya waa laga dabakici faakharaan laba kala yaquumaani kacayo maqaamahumaa meeshoodii istaagi min aladiinana kamida istaxaqa calayhi mutaystay alwlayaani kuwa ugu mudan ee ugu dhow ee ninkaa dhintay maarata qaraabadiisa iyo warafadiisa kuwaasaa istaagay bedelkoodii oo fa yuqsimaani waxay ka daba dhaaranayaan kuwii hore bilahi bay ku dhaaranayaan lashahaadatuna shahaadadaanada iyo malagtaanada aqu ka xaqsan oo ka runsan min shahaadatihimaa labadii hore dhaartooda been inay kaan ogaanay oo xoolaha ay qarsadeen wamactadayna kumana xadgudbino nimanka ma nabayno inaa anagu idan haddaan ku xadgudubno lamina aalimiin aan ka mid nahay dalika arrinkaa in dhaartaasi arrimahaas saa loo adkeeyo yo addimaha u dhow an yaatuuna in la imaadaan bishahaadati malagta calaa wajhiha siday ahayd waa laga daba dhilaadnaasan doonaa hadda waa lagu qaban doonaa baadhidba lagu samayn doonaa qofka intuu is yidhaahdo in shahaadadii iyo maqhraatigii sideeda uu ku keeno oo yakhaafu ay ka baqaan an turadda in la celiyo aymaanu dhaar bacda aymaanihim dhaartooda kadib laga daba dhaarto wattaquu llah ilahay ka baqo wasmacuu wax maqla wallahu ilahi laa yahdi alqowma alfaasiqiina ma hanuuniyo alwlayaani axaduhumaa wlaa wa minhu wlaa bihi uira wlaa bihi baa soo aroortay wlaa bimacnaa axaqu bihi fahuwa wlaa bihi ay axaqu bihi uira fain cuiradii uhira haddii lagu daahiriyo oy ku muuqato oo bannaanka ay soo imaato inay nimankan been sheegeen oo wax qariyeen oo ninkii ay maragta ka ahaayeen ee wasiyada u dhiibay alaabta usoo dhiibay wax ka qarsadeen cuira acarnaa ayadana waa jirtaa aayad qur-aan kale haddana aaday wakadalika acarnaa calayhim acarnaa macna adharnaa waan muujinay wey wa qaala lii caliy bni cabdillaah aayaddaas sababu nuzuulkeedii iyo qisada say ku timid buu xadiidka ku keenaya qur-aanka iyo sunnada isku fiicana wa qaala lii cali bni cabdilaahi baa wuxuu yidhi xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa ibn abi zaaida yaxya bnu zakariya can muxamed bn abi اlqasim can cabdilmalik ibni saciid ibni jubayr can abiihi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kharaja rajulu min bani saam nin reer banu saamiyaa baxay safar buu baxay maca tamiimidaari saxaabigii qiimaha badnaada tamiimidaari ahaa oo markaan weli islaaminoo gaal ah iyo wacadiy bnu badaac oo isagana gaala labadaasay raaceen oo isla safreen famaata saamiyu cidna haddii la socdo ninkii sahmiga ahaa ee labada nin la socday baa dhintay tiisii baa ku imaatay biardin dhul buu ku dhintay laysa biha muslimun muslim ba una joogin bay ku dhintay labadan gaalun waa rafiiq la la socda <clears throat> markaasuu wuxuu yidhi waad aragtaan in maaragtay sakaraad aan ho alaabadan iyo waxaan isku qoofalay iyo qalabkan reerkaana u geeya waxaan sidan sidan sidan u geeya iga gaarsiiya anna waan geeriyooday warka iga gaarsiiya sidii bay marka imaadeenoo waxay dhaheen ninkii waa dhintay alaabaduu noo dhibano waa hal koob oo dahaba iyo filo isku jirtaa ayay ka qarsadeen alaaba inta kale waatan bay dheheen falamaa qadimaa markay soo galeen bitarakatihi ninkii dhintay sahmigaa qaraabadiisii faqaduu waxay waayeen jaaman koob la yaqaanay oo min fidlatin fidla ka samaysnaayoo mukhawasan lagu xardhay min dahabin dahab lagu xardhay oo la yaqaanoon qarsoomi karin ayaa alaabta ka maqan war koob baa maqan waase fa axlafahumaa waxaa dhaariyey rasulla sal slam baa dhaariyey inaynan waxba ayna nimankan arkin intaa un bay ahayd koobka meel kale kaga dhumay iyo suuqku gatayba asagay u taalla anagu intan unbaan haynaa bay dheheen faraa laga qaaday uma waa damba kadib baa wujidaljaamu koobkii waxaa laga helay bimakata maka laga helay dad hayso reer maka ah. haddii la qabtoon yidha koobka xaggee ka keenteen faqaaluu waxay dhaheen ibtacnaahu waxaan ka iibsanay min tamiimin tamiimidaari iyo wacadiyi cadiy bena badaawan ka gadanaa layidhi waa ayagii shalay dhaartay waa hore dhaartay iyo annaga intan baan haynaa markaasaa laga daba kacay faqaama rajulaan laba nin baa kacaw min awliyaai sahmiy sahmigii alaabta ka dhintay qaraabadiisa kamid ahoo facalafa way dhaarteen wuxuu dhihi jiray sadaqa allah markii dambe tamiimdaari ilahay run buu sheegay yani wixii xaqiiqada qur-aanka sidii loo qabtay ayaa la cadday faxalafa way dhaarteen lashahaadatuna dhaartaanada xaqu ka xaqsan min shahaadatihima wa in aljaama koobkan lisaaxibihi inuu saaxiibkood leeyahay oo nimankan khayaameen qaala wfiihi munazlat hadi aaya ya ayuha aladiina aamanuu shahaadatu bayrikum idaa xadara axadakum almowt aayaddaas ayagaasi kusoo degtay iyo qisida maaratay markii dambe looga daba kacay baabun qadaa wasiy shay waan tagnay ku dar ah ayb baabu qadaa wasiyi duyuun lmayiti qofka wasiga ah ee dadka dhintay qofka dhintay wax u dardaarmay reerkii iyo alaabtii iyo caruurtii wakaa la yidhi inuu gudo oo bixiyo duyuuna almayiti maydkii uu mas-uulka ka ahaa wasiga ka ahaa xoolihiisa inuu daynihi ka bixiyo biqayri maxdari ee warafa warafadiisii qofka dhintay oon meesha joogin asagaa wasia waxba inuu warafadii kala tatashado usha sheego shardi maaha asagaa marka bixinaayo waxay soo harayna warafada yaa dhexlaysa dadka uu ka dhintay xadaana maxamed binu saabiqin aw ifadl bn yacquubi canhu xadaana shaybaan abu mucaawiyata can firas qaal qaala shacbiyu xadaanii jaabir bn cabdilahi alansari radi allahu canhuma ana abaahu aabihiis aabihiis cabdulahi bn camr bn xaraaq istushida yowma uxudin maalinta uxud buu shahiiday qaswata uxud buu ku shahiiday radi allahu canhu ardaa saaxibu lkaraama buu ahaa malaa'igta ayaa hataa garbaha ayaa qoraxda ka ilaalinaysay wa tara markuu dhintay wa taraka sita baraatin lix gabdhood buu ka dhintay wa taraka calayhi daynan dayn lagu leeyahayna waa ka dhintay oo timiraho yuhuud waliba ay ku leeyihiin yuhuudi madiina falamaa xadarahu jidaadu nakli beeraha timirta goyntoodii markii la gaaray wakhtigii la goyn jiray nimankii daynta ku lahaa baa soo tuurtay waxay dheen xoolaha anagana si ataytu waxaan u imaaday bimakr rasul alah sal slam wiilyaroo dhallinyaraa weeyaan odayaasha yuhuudda masharka iskama xajin karo nabigu u qaylyaday faqultu waxaan idhi ya rasuul allah qad calimta waxaad ogtahay ana waalidii istushida yowma uxud inuu shahiiday isagoo garabkaana taagan wa taraka calayhi daynan dayn buu ka tegay kaiiran fara badanoo tabar buu haydin wa inii uxibu waxaan jeclahay an yaraa kalghuramaa dadka aabbahay daynta ku ahaabaa taagane inay ku arkaan oo u kaa xurmeeyaan oo wixii haddaan heli karoon haaban karoun ay qaataan wixii kalena ay miska kadhacafiyaan ayuu kaa arkaanay nabi allow soo kac qaala wuxuu yidhi idhab soco horta fa baydir beerta karuura ka dhig goo beerti oo midhihii timirtaha qaybqayb kula timra tamrin calaa naaxiya ibt ila waa intaasoo no mid baa bislaatay mid baa dhea kusoo jirta radan baa jirta cirqi baa jira kala faslfasal ka dhig fafacaltu sidii baa yeelay uma dacawtu markaasaa nabiga u yeeray oo iri beerti waan hagaajiyey timirti waa diyaar falamaa nadaruu markay arkeen ilayhi nabigoo ku soo socda urubii waaba lagu qanuuftay buyiri tilka saaca xilligaasaaba lagu qanuuftay buyiri hadalkii aan markooda ku qabay ku ka daran nabigii ay arkeen ba waa yuhuud waa acdaa llah wa acdaa rasul wa acdaa islaam wey markay nabiga arkeenba rayna baynahum adaawa aqrayna ruu waxaa weeyaan waxaa moodaba in lagu sadiray lagu salimayba xilligaasa waaba ka dareenba markay nabiga arkeen falamaa ra'aa markuu arkay nabigu maa yasnacuuna waxay samaynayaan meesha ay marayaan iyo carada iyo ciilbuquuqooda iyo nabiga calayh salaam inay ka gugubanayaan markuu nabiga arkay daafa wuxuu aaya ku wareegay xawla acdamiha bibaydarin beeri beertii timirtii kooxda iyo karoorka aheed mid karoorka u weynaa yuu saa ugu wareegay nabiga alayh salaam alaaa mara saddex jeer waxbuu ku akrinaya rasuulka alayh salaatu wasalaam barakadiisana waa la socotaa waxba dhib male marka inaad xoolaha saa u dhexmarto ood qur-aanku akriso dhib malaha uma jalasa calayh markaasuu dee nabiga ag fadhiistay uma qaala wuxuu yidhi udcu asxaabak asxaabtaadii orod u yeer buu yidhi waa asxaabta saaxiibnimo kale ma jirte xoolahay leeyihiin marka xaggaas way calaaqadu nimankii xoolaha ku haystay u yeedh yahuudi famaa dalika mazulun jaabir yakiinu lahu inuu umiisaayo xataa ada allahu ilaa ilahay ka dhameeyo ka guday ammaanata waalidii buu leeh ilaahay subxaana wa tacaala ammaanada aabbahay uu anigu igu ogaa inaan ka bixiyo iyo dayntii ilaa ilahay ka guday oo timirtii buu si fiican nimankii u siiyey wa ana wallahi waan ku dhaartay raadin waxaan raadi ku ahaa buu ley ku qanacsanaa an yuaddiya allah inuu ilaahay ii gudo amaanata waalidii waalidka ammaanadii lagu lahayo dayntii lagu lahaa oo walaa arjicuu aanan u laabanin ilaa akhawaatii walaalahaydii gabdhaha ahaa tamratan xabad timira xabad timira inaanan guriga kula noqonin oo un aabbahay dayntiisii eber ka bixiyo saafi uu noqdo oo daynta aabbahay aan bixiyo taasaa waxba ka jeclaa buu leey fasallama wallaahi fasalima salima ah, waxaase nabad galay wallaahi baan ku dhaartay albayaadiru kulluha intii karoor aha karoor dhammaaday ma jirto mid walba waxaa ku jira xataa anii anduru waxaaman fiirin si gaara ila lbaydari ladii karoorkii calayhi rasuula nabigu uu si gaara u kortaagna kaanahu asaga oo waxaan moodaa markaan fiiriyey lam yanqus tamratan xabad timira ayna ka nusqaamin waaxidatan oo keliya barakadii nabiga ku dhacday sala allah aleh wasalam ashaahid fii hada waxaa weeyaan qadaau lwasiyi duyuuna almayiti aabbihii baa yaa wasi ka dhigtay oo dardaarada xoolaha iyo deynta ka bixi deyntii buu ka bixiyey wixii soo hareen asagii gabdhihii walaalihiisa baa dhaxlay wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslam alay maxamed